وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد casharkeenna toddobiyo soddonaad ee kitaabka lubul usuulka waxaynu ka bilaabaynaa alcaamu alcaamu ayaynu ka bilaabaynaa waa casharka toddobiyo soddonaad ereyga alcaamu ah waa ismi faacil oo ficilkiisu cama ayuu ahaa cama yacumu camun cama wuu camimay ama wuu wada gaadhay baa la yidhaahdaa cama haddaba ereyga alcaamu ah ama cumuumka marka laga hadlayo alcaamu waxaa lagu sifeeyaa lafdiga oo lafdiga caam ah baa la yidhaha alcaamu haddaad aragto ujeeddada laga leeyahay alcaamu waa lafdiga alkhaasu baa ka soo hor jeedo oo waa lafdiga un isna lafdigaa caam iyo khaas la yidhi laakiin macnaha caam iyo khaas lama yidhaah macnahani waa caam iyo waa khaas laguma odhanayo lafdigaa caam iyo khaas la yidhaahdaa macnahana acamu iyo akhasu baa la yidhaahdaa ismu tafdiil baa loo isticmaalaa macnuhu waa acamu baa uu ka caamsan yahay macnaha kale iyo akhasu wuu ka khaasan yahay macnaha kale alcaamu waa caamkii caamka ayaynu kolkaa tacriifini tacriifka aan ku tacriifinaynaana waa inuu caamku lafdi yahay baynu ku tacriifino qowlka raajixa ah wa huwa caamkii lafdun lafdi weeyi lafdiga oo yastaqriqu keensanaya oo qarqinaya asaalixa ka u suubada lahu isaga ka u suubada lafdiga usoo bada bilaa xasrin xasri la-aantii kiyoon la koobaynin ayuu wada keensanayaa intaa waxaynu kaga baxnay caamka tacriifkiisii alcaamu caamkii lafdun waa lafdi haddii la doono alcaamu waxba mubtadaha ka dhigine tarjamada u qaado oo alcaamu waa caamka baabkiisii dheh lafdun markaynu nidhaahnana huwa baa ka maqan huwa caamku lafdun waa lafdi caamku waa lafdi markaynu lafdun nidhaa maxaa inaga baxay waxaa inaga baxay macnaha caam lama yidhaa oo macnihii waa caam laguma odhanayo lafdun waana binaaan cala araajix baa la yidhaahdaa qowlka raajixa ah ee caamku alfaadun baa lagu idlaaqaa odhanaya kaa markaynu qaadano weeye alcaamu waa caamkii wahuwa caamku lafdun waa lafdi lafdiga caamka noqonayaa ama lafdi xaqiiqadiisii loo isticmaalay ha noqdo ama lafdi majaaz uun loo isticmaalay ha noqdo ama lafdi xaqiiqo iyo majaaz loo wada isticmaalay ha noqdo saddexdaasaa ka suurtoobi kara lafdi xaqiiqa ayaa caam noqon isla lafdi majaaz ah ayaa caam noqon isla lafdi xaqiiqo iyo majaaz bale ayaa haddana caam noqon yastaqriqu wuxuu keensanayaa ama uu camimayaa asaalixa lahu kii u suubaday ayuu dafcatan waaxidatan mar qura wada camimayaa waxyaabaha u suubada oo dhan ayuu mar qura wada keensanaya haddaba mar quruu wada keensanayaa markaynu nidhaa waxyaabihii u suubaday oo dhan yastagriqu asaalixa lahu dafca waaxida markaynu nidhaa waxa soo hoosgelaya waxa iska soo hoosgelaya waxyaabihii cumuumka keenayu xagga dambe inoogu sheegayey oo dhan sidoo kale waxaa baxaya nakirada fii siyaaqi اlihbaat nakirada muhbatka gasha mufradkii musanihii majmuucii ismuuljamici ismulcadadkii waxyaabaha noocaas oo kale a markaynu eegno dhammaantood ee bilaa cumuumka ah caam ma noqonayaan wa huwa caamku lafdun waa lafdi lafdiga oo yastaqriqu wada keensanaya ama qarqinaya asaalixa lahu ka u suubada ayuu qarqinayaa bilaa xasrin xasri la-aantii ayuuna qarqin wax xasriga oo ku jiraana ma jiro waa bilaa xasrin qeydkaa bilaa xasrin ah waxaa inagaga baxay ismulcadadka dhammaantiibaa inaga baxay nakirada musanaha marka xagga aaxaadda laga eegayo ayaa inaga baxday kolkaa iminka haddii aan cadadka soo qaadano cashara ma ereyga cashara ihi cashara ma aha ismi caam ah waayo ismiga caamka ah bilaa xasrin baa loo baahnaa meeluu ku joogo lama rabo waa bilaa xasrin casharana toban weeyaano sagaalna cashara maaha way ka yar tahay dee tiscadu ixdaa casharna maaha ixdaa casharatana ma aha cashara ma aha oo waa koob iyo toban kolkaa cashara waxay ku gaar tahay nambar iyo tiro la yaqaan oo qura laakiin tiradaa cashara waxa ka hooseeya dee cashara ma aha oo casharadu ma keenayso waxa ka sarreeyana ma keenayso sidaa darteed hadaba caamku waa wax isagu meel aan ku qaydnayn waa bilaa xasrin xasriba male koobidba male lama koobayaba wey hadduu doono hadda tobankaa uu ka yaraan karaa oo ereyga asamaa baa xasri laga dhigi karaa sida ayaa caam laga dhigi karaa asamaa asamaa waa caam baa lagu odhanaya hadday caam tahayna imise samaa jiray keenaysaa toddoba haddana waa caam kunkii ka badnaana waa maaha caam waayo asamaaa dee ma aha number go-an oo todoba ma dhaafi kartee intii magacan looga dejiyey unbaa intaasa haddii samaawaadku todoba ay ka badnaan lahaayeenna marka asamaa la yidhaha waa sax bay noqon lahayd way ka badnaan lahayduun meel kuma qaydna laakiin casharadu dee koob iyo toban ma noqon karto iyo tiradii ka badnayd maba noqon kartaba lafdun waa lafdi yastaqriqu wada qarqinaya asaalixaka u suubada lahu isaga bilaa xasrin xasri iyo koobid la'aanteed aanteed haddaba markaynu caamkii aan sidaa ku tacriifinno talow suurooyinka qaarkood ma soo gelayaan suurooyinka asuura naadira suurada loo yaqaanaa xasriga ma soo gelaysaa waxaa kaloo jira asuura hayri lmaqsuudaba iyaduna jirta qofka caamka ku hadlayaa haddii qalbigiisa iyo niyadiisa una u qasdin suurooyinka qaarkood cumuumka ma soo gelaysaa mise ma soo gelayso asuura naadira way soo gelaysaa buu yidhi asuura hayri lmaqsuudana way soo gelaysaa cumuumka buu ku yidhi labada suuraba waynu tusaalayni walasaxu qowlka asaxa ah waa dukhuulu naadirati suurada naad suurada naadiradi inay soo gelayso oo cumuumka ay ku jirtay caamkaa ah, ay xadiid ama aayad wixii caama ah, naadiradu way soo geli maxaa ka mid ah haddaba naadiradii suura naadira maxaa ka mid a ah? xadiis abi daa-uud iyo kayrkii ay wariyeen ayaa rasuulka laga hayaa inuu yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi laa sabaqa ilaa fii khufin aw fii xaafirin aw naslin bal hadda u fiirso wuxuu yidhi rasuulku laa sabaqa beretan ma jiro ama tartan ma jiro ilaa fii khufin wixii le cag weyn wixii le mooyaane haddaba khufka waxaa loo yaqaanaa cagta geel oo kale waxa cagtaa ballaadhan leh ayaa lagu tartami karaa waa tartan ama lacag lagu kala qaadanayo ama tartankii dee caadiga ah ee mashruuca ahaa ee juclada la samaysanayey labadan qof ee tartamaya ay wax ku kala qaadanayeen oo kale laa sabaqa ilaa fii khufin wixii khuf sida geelo oo kale waa lagu beratamayaa kaa mooye ku kale tartan kuma sugnaan ow fii xaafirin wixii qoobley ah sida gamaanka iyo fardaha oo kale iyagana waa lagu tartamaya waa xaafir qoobley weeyi ow naslin ama wixii afle waa lagu tartamayaa sidii hubkii saafihii iyo leebabkii iyo wixii wax dilayay toogtii iyo fii naslin taasay soo gelayaan haddaba suura naadira baa jirto oo inta badan aan la aqoon geela cagtiisu sow maaha khufin cagtaa ballaadhan maroodiba ka haddaan laba maroodi qaadanno oo nidhaahno war bal geelii wuu labadan maroodi aan ku tartano labadaa maroodi ma lagu tartamaya waa suura naadira geela waa lagu tartamaa laakiin maroodi lagu tartamaa waa naadir haddana eg maroodiga tartankiisu inuu bannaan yahay oo maroodiga lagu dul tartami karo wuu iska soo gelayaa xadiidkan cumuumkiisa ilain laa sabqa waa cumuum oo sabqa waa nakiro fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum baynu odhan jirnay sabqa waa nakira fii siyaaqi nafyi laa sabaqa wax tartanihi ma jiro ilaa fii khufin wax khuf u oo ilaa fii khufin khufka dhexdiisa mooyaane ow في xaafirin xaafirka iyo qoobka ka usaale mooyaane ow naslin iyo afka ka u saaxiibka ah mooyaane kolkaa halkaa duu baa la qadaraya laa sabqa ilaa fii khufin ilaa fii dii khufin baa la yidhaahdaa khufka u saaxiibkaa ah, unbaa lagu tartami karaa fii dii xaafirin qoobka ka u saaxiibkaa ah, unbaa lagu tartami karaa fii dii naslin afka ka u saaxiibkaa ah, unbaa lagu tartami karaa oo iska bannaan yahay suura naadira oo maroodiga in xadiidkaa la geliyo cumuumkiisa waxaa jirta hayr اmaqsuuda suuro la yidhaha suura hayr اlmaqsuuda baa jirta nin baa ku yidhi ninka hebel waxaan kuu wakiishay inaad hebel adoomadiisa ii soo iibiso wuu ka ganacsanayaa hebel addoommadiisii ii soo iibi buui waan ka ganacsanaya waan ka faa'iidayaa nin wakiisho hebel addoommadiisii ii soo iibi buu yidhi uma kala qaadin oo ma odhan addoonkaa iyo ka iyo kaa ma odhan addoommada hebel buu yidhi addoommadan hebel waxa ku jira nin marka alla markuu isagani yeeshuu iibsado xoroobaya oo dee dadka isdhalay ma is adoonsadaan mise hadduu gacantiisaba soo galo wuu xoroobaa gacantaba hadduu soo galo wuu xoroobaa ninkanina wax hore isma lahayne wax ka faa'iid buu islahaa kolkaa kaa iminka adoommada ka tirsan ee isaga ayay isdhaleen mar alla markuu sidaa usoo iibsadoba muxuu noqoni xor buu noqon muu sii iibsan qof idin lacagtiibaa meeshaa ka go-aysa markaa miyuu u jeeday haddaba muu u qasadsanaa markii uu lahaa waxaan kuu wakiishay addoommada hebelii soo iibi kaa ku dul xoroobaya miyuu u qasadsanaa waa suura kayri lmaqsuuda baa la yidhaahdaa haddaan idhaahdo qofka waxaan kuu wakiishay inaad hebel addoommadiisa soo iibisid ii soo iibisid addoommadaana uu ka mid yahay nin ku dul xoroobayaa uuna ogeyn iibkaasi wuu ansaxayaa waxaana la qaadanayaa haddii uu u wakiilan lahaa addoon addoonkaasina uu soo iibiyo de ku kudul xoroobaya addoonun hadduu uwakiishu ku xoroobayo soo iibi de waa addoonkii uun ilin addoon tilmaan lema odhanine suu labadaas suuraba waa khilaafi suurada naadirada ah sida maroodiga oo kale iyo suurada khayri maqsuudada la yidhaha sida suurada aan suuraynay oo kale labaduba cumuumka way soo gelayaan buu ku naadirada iyo khayri maqsuudada wal asaxu asaxu waxa weeye دخول naadirati suurada naadirada ihi inay soo gelayso cumuumka waayr wakayri lmaqsuudati ta loo qastayo kayrkeedna inay soo gelayso fiihi ay fi lcumuum wa annahu ayaa asaxa waalasaxu asaxu waxa weeye annahu caamku qad yakuunu inuu noqdo ayaa la arkaa majaazan majaaz lafdigii caamka ahaa majaaz buu noqoni oo majaaznima loo isticmaali xaqiiqana wuu noqoni labadoodaba mid loo wada isticmaalana wuu noqoni xaqiiqadu waa min baabi owlaa ka loo isticmaalana hadduu majaas qura la ogolaado waa min baabi owlaa haddaba majaas uun mid loo isticmaalayo majaas macno majaaziya oo haddana cumuuma baan doonaynaa nin baa yidhi jaaanii alusuudu arumaatu ilaa zaydan jaaanii waxa isoo gaadhay alusuudu libaaxyadii ayaa isoo gaadhay arumaatu wadaganayaasha ahaa ama shiishyahanka ahaa ilaa zaydan ninka zayd la yidhaahda mooyaane haddaba waxaynu doonaynaa haddaynu isticmaalno oo maalan aynu ku hadalno oo jaaanii alusuudu aad tidhaa ereyga alusuudu waa maxay alusuudu waa jamac alwata jamaca haddii al lagu daro maxay ahaan jirtay jamaca al lagu daray muxuu ahaan jiray min alfaadi alcumuumi yuuna ahayn alusuud ereygan alusuudna libaaxii buurta loogama jeedee qariina taalla oo mee qariinadu alrumaatu libaaxyadii wada shiishyahanka ahaa waxa hadalkaa soo gelaya nin kaste oo shiishyahan ah ayaa cumuumkaa soo gelaya walasaxu qowlka asaxa ah annahu caamku qad yakuunu inuu noqdo ayaa la arkaa majaazan majaaz inuu noqdo waa la arkaayo majaaz buu ku soo arooraya wa annahu wal asaxu asaxu waxa weeye annahu caam annahu cumuumku min cawaaridil alfaadi alfaadda waxa ku soo dariya ama sifaadka alfaadda weeye faqad oo keliya annahu damiirkaasi iltifaad baa ku jiro oo annahu caam baynu soo marnay caamka masderkiisu u noqonayaa muxuu noqonayaa anahudaasi masderka laga fahmayo halkee caamka oo cumuum ah walasaxu qowlka asaxa ihi annahu cumuumku min cawaaridi alfaadi istikhdaam baa la yidhaha iltifaad maaha istikhdaam wa annahu cumuumku min cawaaridi alalfaadi alfaada khasaa'isteeda ayuu ku jiraa faqad oo keliya waa alfaada un baaba iskale oo sifaat alfaad weeye cawaarid alfaad alfaadu caarid kuyuu ku soo deriyaa laakiin macnaha kuma soo deriyo faqad markaynu nidhaa maxaan diideynaa waxaan diideynaa macnihii macnaha caam lama yidhaah talo macnaha maxaa loogu dhawaaqaa wa yuqaalu waxaa la odhan istilaaxa lilmacnaa macnaha waxaa loogu qowlaa acamu uu ka caamsan yahay macnaha istilaaxa waa ismu tafdiil baa la isticmaalaa wa akhasu akhasuna de acamu bay la socotaa lafdiga ayaad macnahaad odhanaysaa akhasu uu khaasan yahay macnahaad odhanaysaa acamu uu caamsan yahay lafdigana caamun iyo khaasun baa la kala odhan wa yuqaalu waxaa loogu qowlaa istilaaxa lilmacnaa macnaha acamu baa loogu qowlaa akhasuna dee way ka soo horjeedaa weli lafdi lafdigana waxaa loogu qowlaa caamun baa loogu qowlaa kolkaa macnaha maxaa lagu sifeeyaa ismu tafdiilka acamu ah lafdigana maxaa lagu sifeeyaa caamun ismi faacil ah haddaba waxaad eegtaa caamka sidiisaba khaaskaa ka soo hor jeeda khaaskaasi ma min cawaarid اlalfaad ba mise waa min cawaarid اlmacaani isna waa min min sifaati اlalfaad weeyi oo khaasun haddaad aragto waa lafdigii caamka ka soo hor jeeday maxaa loogu tilmaamayaa akhasu baa la odhanaya akhasu waa manihii macnihii buu noqonaya wa madluuluhu caamka madluulkiisu marka tarkiibka uu ku dhex jiro kuliyatun kuliyo wey qadiyadii kuliyada la odhan jiray weeye horta sidaba caamku muxuu ku tusaa waa kuliyo kuliyada waxaa la odhan jiray waxyaabihii dee mandiqa ayaa kuliyada isticmaalee qadiyadda suurkeega ama kulliga laga dhigo ee wax dhammaystiran oo jamiica ku kutusaytabaa loo isticmaalaa wa madluuluhu caamka dalaa macnihiisu kuliyatun waa kuliyo ay maxkuumun fiihi waxaa lagu xukumayaa ee kuliyadiibuu sharxayaa eydaa yar ma arkaysaa waa sharax kulliyada uu sharxayo ey maxkuumun waa la xukumayaa fiihi caamka dhexdiisa calaa kulli fardin fardi kaste dushiisa ayaa lagu xukumayaa fardi kaste dushiisa lagu xukumayaa oo erey caama jaaani alusuudu haddaad tidhaa asad kaste ama nin kastooo geesiya dushiisaa majiica lagu xukumayaa nin kastooo geesiya inuu yimid baad ka dhigaysaa talow mudaabaqatan mudaabaqa ahaan ayuu madluulku kuliye u yahay mudaabaqatan mudaabaqa ahaan buu kuliye u yahay mudaabaqada waxaa loo yaqaanaa macnuhu markuu ku tuso intii loo dejiyey oo dhammaystiran mudaabaqaa la yidhaahdaa inta loo dejiyey bedhkeed haduu ku tusana tadamun baa la yidhaahdaa waxa loo dejiyey wax laazim u ah haduu ku tusana iltizaam baa la yidhaahdaa hadaba mudaabaqatan buu kugu tusaya kolkaa mudaabaqatan macnaheedu waa maxay waa wadcan dejin welibana dejin ayuu kugu tusaya oo waa mudaabaq oo mudaabaqo ahaan iyo dejin loo dejiyey ayuu kugu tusayaa buu in kulli calaa kulli fardin xukunka la saarayo ihbaatan ihbaatka dhexdiisa ihbaat markuu yahay ee wax la sugayo ow amase salban salbiga dhexdiisa marka wax la anfiyayo haddaad tidhaa jaaanii alusuudu arumaatu asad kaste mji xukunkana la siinayo isbaat ahaan loo siinayaa majiia asad kasta waa mudaabaqo haddii aan idhaha maa jaaanii alusuudu haddaan idhaahdo ama maa jaaanii min asadin baan idhi maa jaaanii min asadin wax libaaxiiba ima iman baan idhi asad kaste ma haysa asad kaste waxaa lagu dul xukumayaa eeg xukunkan oo salbiyo maji cadamulmaji baa lagu dul xukumaya waa salban markaa wa madluuluhu caamka macnihiisu ereyga madluul iyo ereyga macno iyo ereyga mafhuum iyo ereyga maqsuud iyo ereyga musame waa isku shay qurha un ومدلوله عام كمعنهيس أما مدلول كيسو كلية وكلية أي محكوم والله حكم يا فيه بحديثة على كل فرد فرد كستي أيان لغو حكمي مطابقة مطابقة أيان لغو حكمي إثباتا إثبات كدحديثة لغو حكمي أو صلبا أما سسلبك دحديثة به هذا هو كلية بين النريه waxaad odhanaysaa walaa taqtuluu annafsa allatii xarama allah walaa taqtuluu war hadilina annafsa naftii hadilina allatii xarama allaah nafta ilaahay xarimay hadilina baad odhanaysaa kolka maxaad ku dul xukumaysaa walaa taqtuluu nafsa cadamulqatliga ayaa naf kaste lagu dul xukumaya oo ilaahay in la dilo xaaraan uu ka dhigay wax naf ah oo la dili karaa ma jirto uu rabbi uu xarimay haddii ay dhacdo oo la dilana ilaahay baa kaala xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala uqtulu lmushrikiin baa iyaduna ka mid a uqtulu lmushrikiin mushrikiinta laaya meel kastay joogaanba wa dalaalatuhu dalaaladiisa tusinta haddaba caamku uu ku tusinayo calaa aslilmacnaa aslulmacnaha dalaalada uu ku tusinayaa qadciyatun waa mid qadciyo ah oo iyada la hubo oo go-naan ah وعلى كل فرد فرد كستدشي ستسنت وكتسن يانا ذنية ومد ذنية في الأصحي قولك أصح أمر كان دونينو سو ما إننا مدلولك عام كوا كليو أما محكوم على كل فرد محكوم فيه على كل فرد سو ما صلبا إثباتا أو صلبا سو ما إننا هدبا دلالة كلية ما دلالة قطعية وحوي وحا أن وحك wax kale aqbalaynin daniyaduna waa dalaalada raajixi ee qawiga ah daniya waa ma ma aha waxa weeye ixtimaal baa geli karaa laakiin sida xooga badani waa sidan hadaba dalaalada caamka waxaa loo kala saaraya caamku aslulmacno ayuu lahaa aslulmacnihiisa tusinta uu ku tusayaa waa qadciyo oo iyadu ixtimaal kale male leh aslulmacnaha waxa dheeraadka ka ah inta ka badan tusinta uu ku tusinayaana waa raajix oo waa daniyo saasuu ku leeyahay maalan hadda eeg musanaha haddaan al ku daro saw cumuum ma faa'iideynayo musanii baan al ku daray al marka ereyga lagu daro dee cumuum buu faa'iideynayey musane haddaan al ku daro muxuu faa'iideynayaa cumuum mufrad haddaan al ku daro muxuu faa'iideynayaa cumuum jamac haddaan al ku daro muxuu faa'iideynaya cumuum haddaba eeg mufradkan asha watee cumuumka ah dalaaladiisa qaybina waa qadciyo qaybina waa daniyo musanaha markaad ad iminka erey erey musana ad aragto oo caam ah dalaaladiisa qaybi waa qaciyo qaybina waa daniyo jamaca markaad aragto dalaaladiisa qaybi waa qaciyo qaybina waa daniyo saasaa loo jeedaa markaa oo talo waa maxay haddaan idhaahdo ma eeg maa jaaanii min rajulin waa maxay macnaheegu maa jaanii maa jaanii iima imanin min rajulin wax ninihiba wax ninihi iima iman baan idhi kolkaa iminka waa maxay cadamulmajiia ayaan rajul oo dhan siiyey saw maaha rajul oo dhan baan saaray saw maaha nin oo dhan haddaba aslul macnaha rajulku uu lahaa muxuu ahaa dee mufrad de rajul mufrad bu ay muxuu kutusayey xabad sow maaha tusinta rajulkani uu xabad kutusayaa waa qadciyo xabad inta ka badan xabaddaa inta ka badan tusinta uu kutusinayaa ixtimaal wuu geli karaaye waa daniyo oo waa sida raajixa ah sida raajixa ah wey qadciyo lagama dhigayo masalan ereygu markuu muhane yahay isagoo muhane ah ayaa waxyaabihii siyaqulcumuumka ka dhigaya dee siyaqulcumuumkiibuu kusoo arooray waana musanif aslulmacnuum muxuu ahaa inteebaa qadciyaa ah baynu odhanayna markaa labanimadu waa labada tusinta uu ku tusinaya waa intii loo dejiyey markiisa horeba uu lahaan jiro waa iska qadciya weeyi inta labada dheer tusinta uu tusinayaana maxay noqonaysaa markaa waa raajix oo waa dani sidaasuu doonaya inuu ku yidhaa hadalka nooca uu udhigaya waa nooca jamacana saasoo kale unuga qiyaaso walow isaga aqaluljamicii laysku qabtay oo aqaluljamaca dee waxaa la qaatay qolo waa saddex bay yidhaahdeen oo saddex tusinta uu ku tusinayo ayaa noqonaysa qadciyo inta kalena waa daniyo qolana waxay yidhahdeen may e asluljamcu waaba laba laba tusinta uu ku tusinayo ayaa ah qadciyo inta kalena waa daniyo saasay la mareen wa dalaalatuhu dalaaladiisa iyo tusintiisa calaa aslilmacnaa aslulmacnaha uu ku tusinayo aslulmacnuhu waa min alwaaxidi fi lmufradi jamc sharaxaageeg min alwaaxid aslul macnahani waa waaxidkii fil mufrad mufrad markuu ku dhex jiro waaxidka ayaa la yidhaahdaa wal isnayni aslul macnuhu waa laba fil musanna musannaha markuu ku dhex jiro musannaha dhexdiisana waa maxay baynu aslul macnuhu waa laba wa thalathati waa saddex aslul macnuhu aw il isnayni eeg jamaca maxaa la isku khilaafay aslul macnihiisu waa maxay baa la isku khilaafay aqalul jamcu qolona saddex bay yidhahdeen qolona laba yidhahdeen wa thalathati waa saddex aw il isnayni ama waa laba في الجمع جمع markuu ku dhex jiro hadaba waa qadciyo waana itifaaq bu walibana sheekhu soo naqliyay mas'alada taas uu dhigay wadalaalatuhu tusintiisa caamku uu ku tusinayo calaa asli lmacnaa macnaha asalkiisii tusinta uu ku tusinayaa qadciyatun waa waa qadciyo buu ku yidhi waa qadciyo oo ixtimaal ay aqbalaysa male waa qadciyo ragga qaar baa diiday oo leh may ma aha qadciyo eha laga daayo may asixii kuma xidhna tani wa dalaalatuhu tusintiisa calaa aslilmacnaa ay ku tusinaysaa qadciyatun waa qadciyo dalaaladaasi waa dalaala qadciya baynu leenahay wa calaa kulli fardin fardi kaste tusinta ay ku tusinaysaana daniyatu waa daniyo waa raajix fil asaxi qowlka asaxa oo talow hadaba maxaa loo leeyahay waa daniyo oo waa raajix maxaa loo leeyahay maxaa iyadaba qadciyo loo dhan waayo hadday qadciyo ahaan lahayd miyaa wax laga soo reebi lahaa waxa caamka ma la khasisin mararka qaar caamka sow lama khasiso marar badan baa la arkay caamun makhsuus iyo caamun uriida bihi lkhusuus masalada ugu adag usuulka ee culimada usuulka dhigata ay ka cawdaan waa masalada caamun makhsuus iyo caamun uriida bihi lkhusuus waxaan u malaynayaa kutubta usuulka in badan baad ku arki doonti caamun makhsuus caamun uriida bihi lkhusuus kolka caam makhsuusa in badan baa la arkay oo lagu leeyahay waxani caan buu ahaa laakiin afraadaasaa laga soo reebaya oo de qur'aankaa baan ku arki doonaa walmudallaqaatu marka la yidhaha maxaa soo gelaya walmudallaqaatu gabadh kaste oo la dalaaqay oo la furay sow ma aha walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna maxay aayadda qur'aanka ahay alaaata quruu'in sow ma aha dumarka la furaa waxay suganayaan nafahooga saddex qur'i ama saddex duhridhe ama saddex dhiigdhe haddaba alaaata quruun markaynu nahay saddex duhri ayay suganayaan gabadh kasto la furayba waxay aayaddaasi keenaysaa cumuumkaas inay saddex duhri saddex jeer markay maydhato in la yidhaha ciddadii waad ka baxday soo saa ma aha waa cumuum kolka eeg haddaba cumuum maadaama ahayd gabadh kasto la furay waa daniyo waa sida raajixa ah waxa lagu ogaaday inuu ixtimaal gelayo aayado kala soo aroorayo qaar inaga saar saaraya wallah iyo isna min almaxiid kuwa hee ka quustay caadada maxaa la yidhi walla iyo isna min almaxiid he ya haye min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaata ashhurin halkii saddex maydhi laga yidhi saddex bilo saddex bilood baaba kuwaa laga dhigay kuwo kale rabbi wuxuu yidhi si kalahaba loo dhigay oo waxaa la yidhi gabadha haddii adan aroosanin hadda aroos uma jeedo haddaydaan is arag is aragna iliska qaad loogama jeedo eeg waxa lagu leeyahay eeg is aragga waxa weeye haddaydaan isku keli noqonin baa loo jeeda walow gaadhiba wada raaca oo haddaad maalin uun gaadhi wada raacdin gabadha ciddo waa lagu leeyahay dee habeen baad gaadhi wada raacdeen ciddo waa lagu leeyahay meel baad iskugu soo gasheen ciddo waa lagu leeyahay dee maysid ismaanaan arag ma ogtahay waxa laga baqayaa dadku watiiro qura waddo qura la wada marinaya ilan rag badan ba intay dumarkooga arkaan odhan lahaa gabadhan nisfulmeher ha layga qaado mana aroostay orooska ma in lagu mishxaradood guriga gabadha geysatun baad moodeysaa kolka waxaa lagaa raba mataqaana haddaba kuwaa aan la aragba gabadha marka aad guursato haddaydan is arag ilaahay wuxuu ihi maa lakum calayhina min ciddatin dee mudallaqaad weeye haddana maa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha buu ilaahay leeyahay waad aragtaa cumuumka in mid mid looga saarayo shayga haddii la saari karaba ixtimaal eg daniyadu waa maxay waa waxaa ixtimaalkale weeye waxaa bixi karaya weeyaan kolkaa waad aragtaa qur-aanka inuu qeyb saari karayo laakiin haddaynu nidhaahno maa jaanii min rajulin maa jaanii min rajulin wax nini iima imanin dee miyaan arki karaa ma odhan karaa mar dambe nin baa yimid hal nin unbaa yimid maan odhan karaa labada hadal way isbeeninayaani ilin taasi wax layska ilayn nin eg aslul macnaha qadcigii xabad buu ahaa xabaddaa ma anfin kartid dee aslul macnaha musanuhu labu ahaa labadaa ma anfin kartid aslul macnaha jamcu ama laba ka dhig ama ama saddex ka dhig intaa lama anfin karo inta kale oo dhan waa la saar saari karaa oo dee nusuustan kalaa saarsaaraysa oo waad aragta waa daniya inta kale laakiin xabaddaa maya iska ilaali aslun macnaha iska ilaali wuxuu ku yidhi sheekhu wa dalaalatuhu tusintiisa uu ku tusiyo calaa aslilmacnaa macnaha asalkiisa uu ku tusiyo qadciyatun qadciyo weeyi dalaaladaasi wa calaa kulli fardin fardi kaste tusinta uu ku tusiyaana dhaniyatun waa dhaniyo في asaxi waa qowl raajixa wey fil asaxi qowlka asaxa ah wa cumuumul ashkhaasi ashkhaasta cumuumkeegu yastalzimu wuxuu laasimsadaa cumuumal axwaali xaaladaha cumuumkooga ayuu laasimsadaa walasminati zabanada cumuumkooga ayuu laasimsadaa walamkinati makaanada cumuumkooga ayuu laasimsadaa cala almukhtaari qowlka mukhtaarka ah halkana hadda u fiirso waxaynu cumuumul ashkhaas haddaad aragto aayad caam ah ama xadiis caam ah oo ashkhaas ku saabsan ayaad aragtay ashkhaastii oo dhan baa la camimay waxa ka dhalanayo cumuumkaa ashkhaastu wuxuu laasimsanaya ayuu u baahan yahay cumuumul axwaal waxa kaluu laasimsan laasimsanaya cumuumul azmina waxa kaluu laasimsanaya cumuumul amkina saddexdaba waa lagaa rabaa cumuumkoogii maxaa tusaale u ah ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi faqtuluu laaya almushrikiin mushrikiinta laaya waa bacteriya ilaahay dhulka keene ka maydha kolkaa nimankaa mushrikiinta ah laaya baa la yidhi faqtulu lmushrikiin waad aragtaa qofkani waa mushrig oo allihii abuuray buuba garan waayeyba faqtulu lmushrikiin marka la eego saw jamac maaha almushrikiin saw al ma wato ereygan jamici ihi saw cumuum ma aho min siyaqi lcumuum kumaynaan baranin faqtulu lmushrikiin waa kulla mushrik qof kaste oo mushriga dila weeyaan markaa macnaheegii mushrikiinta laaya oo qof kaste sidiisa ayay ugu dhacaysa maadaama haddaba mushrikiintii caam laga dhigay mushrikiintani eeg mushrikiintii waa mushrikiin caam ah mushrik kaste dila baa la muxuu u baahnaanayaa cumuumulaxwaal mushrigu haddaad tahay ku aad wax ka yar iibiibsato ama wax kaa yar iibiibsada ma laga soo reebaya xaaladdaa iibsiga ah ma laga saarayaa maya mushrigu haddaad tahay ku ad oo waxoogaa macrifo idin yar dhaxayso ama ku adan aqoonin ma la kala qaadaya maya waxa way umuumul ahwaal mushriku haduu yahay mid maxaan ku idhahdaa nacas ah oo nacas on caqli ba lahayn oo loo ogeyn caqli haduu yahay ku yaro fariida mushrik fariida oo waxoogaa caqli de caqligan adduunyada lagu kala garto ma la kala saaraya eeg waa maya mushriku haduu yahay ku xanuunsanaya iyo haduu yahay ku caafimaad qaba umuumul ahwaal ma loo kala qaadaya waa maya eg cumuum axwaal xaalada uu mushrigani ku sifaysan yahayna caamun bay noqoni xaalad uu dooniya ku sifaysnaada wey haddaba eeg cumuum ashkhaas yastalzim cumuum axwaal waxaa kaluu laasimsanaya cumuum aazmina azminada cumuumkeegana uu laasimsanaya oo cumuumulazminuhu waxa weeye cumuumulazminuhu waxa weeye mushrigu ama xilligii nebiga ha joogo ama nebiga dabadii ha joogo saacaddanan joogno ha joogo ama berri ha joogo ama ilaa qiyaamada eeg cumuum lazmina meel kastuu joogaba waa faqtulu lmushrikiin waa bay uta cumuum laxwaal iyo cumuum lazmina cumuum lamkina baa jirta cumuum lamkina xilli kastuu joogo mushrika waa la dilaya cumuum lamkina wax la yidhahda iyaduna jirta cumuum lamkina oo cumuum ashkhaas wuxuu laasimsanayaa waxa la yidhaha cumuum lamkina makaanadii baa iyaduna noqon mushrigu hadduu magaalada joogiyo hadduu miyi joogo maa la kala saari hadduu eh, wadanada maa loo kala qiimayni hadduu wadankan joogo hadduu wadankaa joogo oo kale xukum miyaa la odhan eeg waa cumuumul ashkhaas wuxuu laasimsani cumuumul axwaal waxa kaluu laasimsani cumuumul azmina waxa kaluu laasimsani cumuumul amkina saas ayuu sheekhu soo dhigay waxaad eegtaa haddaba marka rabbi leeyahay azani wazaniyatu mise azaniyatu daa horreysay azaniyatu wazani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldatin waxaa lagu yidhi azaniyatu gabadha zinaysata iyo wazani ninka zinaystaba fajliduu kula waaxidin minhuma miata jalda azani saw azaniyatu saw maaha eh, saw maaha cumuum ashkhaas gabadh kastoo zinaysata saw lama oran boqol jeedal ku dhufta nin kastoo zinaystana saw lama oran boqol jeedal ku dhufta dee waxaa ka dhalanaysa cumuum alaxwaal gabadhan zinaysanaysa hadday tahay ka waran gabadh hooye ah oo caruur badan dhashay xaaladeedu hadday tahay ka waran hooye caruur badan dhashay hadday inan ka waran aan laga daba ooyeyn ay tahay ama ha laga daba ooyo ama yaan laga daba ooyin waa cumuumul axwaal baa la yidhaahdaa ninkan zinaysanaya hadduu yahay nin maasha allah aqoonta heer ka gaadhay iyo hadduu yahay nin miskiino ina cidiba aqoonin oo meelaha kuwa lafaruugga la yidhaaha miyaa la kala saaraya ha la kala saara miyaa la odhanaya waa cumuumul axwaal eg cumuumul axwaal ayaa ay culimadu yidhahdeen cumuumul axwaal ha la qaato sidoo kale cumuumul azminana ha la qaato cumuumul amkinana ha la qaato waa qowlka mukhtaarka ah wacumuumu lashkhaasi ashkhaasta cumuumkeegu yastalzimu wuxuu laasimsanayaa ayuu keensanayaa cumuumalaxwaali xaaladaha cumuumkoogu keensan walasminati waktiyada cumuumkoogana wuu keensan walamkinati makaanada cumuumkoogana wuu keensan cala lmukhtaari qowlka mukhtaarka ah haddaynu eegno intaba wuu isla keenaya mas'alatun kullun ereyga kullun ah iyo waladii lafdiga alladii ah iyo walatii lafdiga allatii ah iyo wa ayun lafdiga ayun ah wa maa lafdiga maaca iyo wa mataa iyo wa ayna iyo wa xayuma iyo wa naxwa wixii lamidka ahaaba lilcumuumi cumuum bay u sugnaadeen xaqiiqatan xaqiiqa ahaan bay cumuum ugu sugnaadeen filasaxi qowlka asaxa ah cumuum bay u sugnaadeen waana filasaxi ereyada cumuumka faa'iideeye alfaad ulcumuum baynu arkaynaa kullun miyaynaan soo dhiganin berigii dhoweyn markaynu macaanidii xuruufta iyo asmaadii ka hadlaynay kullun waynu soo dhiganay kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf oo dhaniba geerida tii dhadhamise weeyaan haddaba yaa laga soo reebayaayoo la odhanaya kaasi ma dhimanayo cali ma dhimanaya ma dha cumar ma dhimanaya cabdi maayi kullu nafsin daa'iqatu lmowt kullu dani waxa weeye cumuumkaasay keensanaysaa waynagii lahayn haddii mufrad loo idaafeeyo nakiraana waxay camimaysaa baynu nidhi maxay afraaddii mufradka oo dhan haddii loo idaafeeyo baynu odhan jirnay sidoo kale jamacna afraaddii jamaca oo dhan hadii mucaraf mufrad mucarafa aynugu idaafaynana maxay camimaysaabay kullu zaydin haddaynu nidhaahno xasanun ajzaadii bay camimaysaa baynu odhan jirnay ajzaadii qofka ayay wada camimaysaa kolkaa kulludun ah, siyaqu tacmiim baynu ku soo dhiganay soo caynka ma والذي ereyga الذي الذي waa موصول isna waa siyq العصيه min العموم waxa lagu oranayaa akrim alladhi yatiika akrim war maamuus alladhi ka yatiika ku imanaya alladhi العموم oo silada cid kasto ku sifaysan ikraamkii baa lagu amraya inaad u samayso cid kasto ku timaada alladhi aw siladiisu waa yatiika cid kasto ku timaada العموم oo ismi ismi موصول weey waxaad oranaysaa akrim allati ta'tiika akrimniyahu sharfi allati ta ku imanaysa allati ta'tiika waa gabadho waxa way cid inan kastoo ku timaado shar inaad sharfisa laga rabaa wa ayun lafdiga ayun aweeyi iyo wama ayun iyo ma waxay noqon jireen shardiyatan marna waxay noqon jireen istifhaamiyatan marna waxay noqon jireen mawsuulatan xagga horeyna inoogu soo hormareen ayun ayun iyo ma labaduba saddexda macnuu mid kastiba lahaa ومتاع اريغا متاع اسنا من سياق العموم متاع الزمن مبهم باي ku dhacdaa istifhaamiye iyo shardiye labadaba way noqotaa istifhaamiye mata tajini kormaadii iman mata jiitani markaadii timaadaba ukrimka waan ku sharfini wa ayna iyo waxaythuma ayna iyo haythuma waa shardiyataano makaan bay ku dhacaan makaan ayay ku dhacaan iyo wanaxwaha inta aynu soo sheegnay wixii la midka ah oo min siyaq al umum lil bay usugnaadeen xaqiiqatan xaqiiqa ahaan bay ugu sugnaadeen fil asaxi qowlka asaxa ah intuba waa cumuum waayo waxaa la yidhi inay cumuum yihiin waxaa lagu gartay waxay u soo degdegayaan xagga dihniga ayuu cumuumkoogu usoo degdegayaa halkaa imise lafdi oo cumuuma ayuu sheekhu inoo sheegay sideed lafdi oo sideeduba min alfaadi ilcumuuma buu inoo sheegay kaljamci jamcii oo kale weeye almucarafi la macrifeeyey bilaami asha lagu macrifeeyey ama laamka lagu macrifeeyey aw ilidaafati ama idaafada lagu macrifeeyey maa lam yataxaqaq inta uuna sugnaanin cahdun cahdiga laamka looga jeedaa intuuna sugnaanin asha cahdiye aan laga dhigin halkan wuxuu ina yidhi jamaca haddii laam lagu macrifeeyo ama idaafa haddii lagu macrifeeyo isna waxaa lagu leeyahay cumuum min siyaaq min alfaad alcumuum u qaado haddaba jamacani loo kala qaadi maayo inuu yahay jamcu taksiir loo kala qaadi maayo inuu yahay jamac mu'anasu saalim loo kala qaadi maayo inuu yahay jamac mudakaru saalim loo kala qaadi maayo inuu yahay ismuljamaca qaybihiisii jamac oo dhan haddaad al ku darsato ood al ku macrifayso culimmada qaarna al wax macrifeeyey odhan jireen qaarna laam baa wax macrifeeyey odhan jireen sheekheennu yuu qaatay ma al mise laam laam ayuu qaatay haddaba eh, al haddii lagu macrifeeyo ama laam haddii lagu macrifeeyo jamaca idaafaduna waa lamida idaafo ama idaafada lagu macrifeeyo muxuu noqonayaa baynu nidhi markaa waa min siyaq alcumuum caan baa looga jeedaa isagiioo al lagu macrifeeyey maxaa ka mid ah sheekhu wuxuu yidhi asha cahdiyada ah ha laga daayo oo asha cahdiyadiihi wax laysla garanayo oo gaar ah ayay ku dhacdaa ashu hadday cahdiyo tahay kolshaa ashaa cahdiyadiihi iyadu cumuumka ma keenayso ee waxa aan cahdiyada ahayn ayaa loo jeedaa waa asha jinsiyada oo kale tusaale ahaan suurtagal ma aha nin baa yidhi tazawajtu annisaaa tazawajtu waxaan guursaday annisaaa dumarkii baan guursaday intuu ilaahay dumar abuuray oo dhan miyuu guursaday ninkaasi asha jinsiya ma ka dhigna tazawajtu annisaaa haduu yidhaha dumarkii anaa guursaday buu idhi war dumarkani waa dumar gaaroo isla garanayo afar hablood ugu badnaan iyo inan iyo laba hablood iyo saddex iyo eeg haddaa inan qiimo badan hadduu guursado dee dumar buu iskaga idlaaqayaa kolkaa wuxuu odhanaya xaaskaygaoo qurunbaaba dumara inta kale kaleo dhan iyaday kabaan laakiin cid kale oo dumar lagu idlaaqayaa ma jiro buu odhanaya saasuu udhigaya hadduu doono tasawajtu annisaaa dumarkii ayaan guursaday laakiin cumuum kama dhigi karno oo gabadh kasta anaa guursaday suurtagal maaha sheekh ma suurtagal baa gabadh kasta inuu qofku guursado tasawajtu annisaaa yayna cahdiyo noqonin sidaas oo kale waxaa lagu leeyahay jinsiye ayay noqonaysaa markaas oo kale waxayna ku rumoobaysaa bacdu bacdulafraad unbay ku rumoobi oo waa dumar gaar ah unbay noqonaysaa cumuumna kuma tusayso haddii jamaca haddaba aynu al ku macrifayno qad aflaxa almu'minuun baynu usoo qaadan qad aflaxa waxaa xaqiiqa ahaan u liibaanay almu'minuun dadka muminiinta mu'miniintaa ah, mu'min oo dhan baa liibaanay bay ka dhigan tahay mu'min oo dhan kol haddaad mu'minba tahay ilaahay baa ku sheegay subxaanahu wa tacaala inaad liibaantay rabbi ayaa ku sheegay mu'minba haddaad tahay waad liibaantay oo rabbi wuxuu leeyahay qad aflaxa almu'minuun qad aflaxa waxaa xaqiiqa ahaan u liibaanay almu'minuuna mu'miniintii ayaa liibaantay mu'min oo dhan baa liibaanay baynu odhanaynaa haddaba walow xataa haddii adduunyadan dhib uu dareemayo waxa weeye liibaan buu ku jiraa kol hadduu mu'minba iyuu iimaanba leeyahay idaafa haddii lagu macrifeeyana waa sidoo kale ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi yuusiikum ullah ilaahay idiin dardaarmaya fii awlaadikum awlaadiinna carruurtiinna haddaba fii awlaadikum waa cumuum cumuum weeyi fii awlaadikumoo ama wiil dhal ama inan dhal ama khunso dhal ama waxaan la garanayn dhal oo waxa weeye yuusiikum allahu fii awlaadikum ilaahay baa idin dardaarmay waa cumuum kaljamci jamicii oo kale weeye jamicii almucarafi la macrifeeyey bilaami laamka lagu macrifeeyey aw ilidaafati ama idaafada lagu macrifeeyey maa lam yataxaqaq inta uuna sugnaanin ahdun cahdi intuuna sugnaanin cahdigu haduu sugnaado isaga waa laga dhaafayaa walmufradi wa kalmufradi mufradkii oo kaleba weeyi mufradkuna waa min siyaq ilcumuum walmufradi mufradkii oo kaleba weeyi kadalika kaa hore jamaca ah isagoo lamida mufradku hadduu jamaca oo kale noqdo oo xagee kala mid noqdo xagga macrifaynta asha lagu macrifaynayo ama macrifaynta idaafada lagu macrifaynayo haddii mufradka alla geliyo ama mufradka ku idhaha idaafo lagu daro laba jeeraba maxaynu odhanaynaa laba jeeraba maxaynu odhanaynaa mufradkani muxuu keenayaa baynu odhanaynaa jamac ayuu keenayaa cumuum buu keenayaa baynu odhanaynaa cumuum waa kalmufradi kadalika buu sheekhu ku yidhi wa axalla allaahu albayca markuu rabi leeyahay wa axalla allaahu ilaahay baa xalaal ka dhigay albayca beecaasi waa beeca nooceeya maqalinka in la iibsadaa mise waa cimaamad in la iibsado mise waa koofiyad in la iibsado mise waa kaba in la iibsado yaa garanaya beecaasi kuu yahay ilaa waa mufrad al lagu daraye waa jamiic wa axalla allaahu ilaahay baa xalaal ka dhigay albayca waa kulla baycin bay ka dhigan tahay kulla baycin iib kaste kolkaa mufradkaa asha la geliyey waa min alfaadi alcumuum ilayn ashani cahdiyadii maahe sidoo kale haddaynu idaafo ku darno iyadana sidaasoo kaluun bay noqonaysaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi falyaxdar ha ka digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi nebi maxamed amariyadiisa can amri amar sow maaha mufrad sow ma ahayn mufradkaa maxaa loo idaafeeyey can afri amrihi sow idaafo laguma macrifaynoo dee damiir looma idaafaynin muxuu noqonayaa can amrihi waa can awaamirihi awaamir baad ku macnaynaysaa markaa nebi maxamed awaamirtiisa kuwa khilaafaya ha digtoonaadaan falyaxdar ha digtoonaad ha digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi amaradiisa kuwa khilaafaya sheekheenu halkaa can amrihi wuxuu ihi ey kula amrin lilaah waxaa la moodaa inuu ka dhigayo can amrihi damiirkaba inuu ilaahay u celinayo ilaahay amarkiisa inuu leeyahay baa la moodaa waayo aayadda waad ogtahay oo nebi maxamed baa laga hadlayey dee amaradii nebi maxamed ayaa la leeyahay ha digtoonaadaan oo ha ka digtoonaadaan maxay dee an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim waa cumuum baynu halkaa ku haynaa wanakirati wa ka nakirati nakiradii oo kaleba weeye nakirada oo fii siyaaqi nafyi nafyi siyaaqii dhacday waxaa la yidhi saddex jeer ilaa saddex jeer ayay nakiraduna cumuum faa'iideyn wa haday kow fii siyaaqi nafyi ay dhacdo waxaa lamid a hadday fii siyaaqi nahyi dhacdo waxaa lamid a fii siyaaqi listifaam haddaad aragto nakiro istifaam ku jirta sida ailaahun maca allah oo kale ailaahun ma wax ilaaha oo xaq lagu caabudo ayaa maca allah allah miciisa ahaaday ma wax ilaaha oo xaq lagu caabudaa ilaahay miciisa ah oon ilaahay ah allah ahayn waad aragtaa cumuum wey ailaahun ilaah markaa waa nakira fii siyaaqi listifaam waa lilcumuum mufradku markuu sidaasoo kale yahay nakira fi siyaaq istifhaam ama mufrad ha ahaado ama muane ha ahaado ama jamc ha ahaado wanakirati nakiradii wa ka nakirati nakiradii oo kaleba weeyi oo fii siyaaqi afwan wanakiratuna waa la odhan karaa waaba la godi karaa halkan maynoo goday wanakiratu miyuu yidhi ciduu u goday miyay jirtaa maynoo wada hoos dhigo wanakirati haddaynu dha waxaan ku cadfaynaa un halkii kal jamcidii hore wanakiratu nakirada oo fii siyaaqi nafyi nafyi siyaaqii dhex dhacdayna lilcumuumi cumuum bay u sugnaatay wadcan asal ahaan fil asaxi qowlka asaxa a ah dejinteedii hore cumuum bay kutusaysaa waa lilcumuum buu ku leeyay waana wadciyo waa loo dejiyo mudaabaqa ahaan bay kugu tusaysaa waa nakira fii siyaaqi nafyi kulla fardin oo afraadeeda kamida ah ayaa iska soo hoosgelaya kulla fardin min afraadiha iska soo hoosgelaya fil asaxi nasan waana nas oo way ku caddahay welibana inay cumuum tahay in buniyad haddii lagu bineeyo cala alfadxi fadxaha in buniyad cala alfadxi nasantay raacsan tahay waxay nas ku tahay cumuumka waa hadday fadxa sidato wa daahiran daahir ilam tubna haddii aan lagu binaynin fadxaha haddaan fadxaha lagu binayna nas maahee waa sida daahirka ah ee qawiga ah weeyaan buu ku waxaan idhi laa rajula fi daari haddaan idhaa laa rajula fi daari waa maxay macnaheegu laa rajula fi daari baan idhi ereygan rajula waa nakira fii siyaaqi nafyi maxay ku binaysan tahay markaa nakira fii siyaaqi nafyi maadaamay tahay laa rajula fadxaa lagu bineeyey haddaba waxay nas ku tahay oo ay ku caddahay lilcumuum oo inay nin oo dhan baa loo diidaya ama keli ha ku sifaysnaado ama musane ha ahaado ama jamac ha ahaado la rajula fidaar hadii la yidhaahdo haba yaraata ee wax nin ah oo gurigaa ku jira ma jiro hadaba hadaan fadxa ku binayn waayo bal ka warran oon idhaa laa rajulun fi daari rajulun tii tacmalu camalalayse haddaan ka dhiga ka warrama tacmalu camalalayse haddaan ka dhigno waxaa lagu leeyahay daahirka waa waa waa wey waa lilcumuum laakiin ixtimaal baa jiro oo waa kii wuxdo lagu odhan jiray bal baa laga daba keeni karaa laa rajulu nini fi daari daarta kuma jiro bal rajulaani baad odhan kartaa bal rajulaani laba nin ayaa ku jira oo anu nin mufrada un baan diidanaa baad odhanaysaa laakiin sida daahirka ah iyaduna waa cumuum bay noqonaysaa haddii min lagu daro markaas iyaduna kusii caddaan doontaa wanakiratu nakirada oo fii siyaaqi nafyi nafyiga siyaaqiisa dhex dhacday lilcumuumi cumuum bay u ahaatay wadcan bayna ugu ahaatay dejin bay ugu ahaatay fil asaxi qowlka asaxa ah nasan nas bay ku taho ku caddahay in bunyad haddii lagu bineeyo nakirada cala alfatxi fatxa haddii lagu bineeyo wa daahiran sida daahirka ee xooga badan bay ayay ku tahay in lam tubna haddaan lagu binaynin haddaan lagu binayninna daahir bay noqonaysaa waqad yacumu inuu camimo ayaa la arkaa allafdu lafdigu inuu camimo ayaa la arkaa curfan curfi ahaan uu ku camimo kalmuwaafaqati muwaafaqadii oo kaleba weeyaane calaa qowlin qowl mara ina maray qowl ina maray markaynu qaadno qaadanno waa mafhuumulmuwaafaqadii oo kaleba e lafdigu wuxuu iska noqonayaa buu ku mid camimaya oo laakiin aan wadcan ku camimayn looma dejinine waa curfan tacaarufka sida laysla garanayo waa mafhuumulmuwaafaqadii oo kaleba buu ku yidhi kalmuwaafaqati وحرمت عليكم الميت وحرمت عليكم أمهاتكم وحرمت والله حرمي عليكم دشينا أيا لغا حرمي أمهاتكم هو يوينجين أو كلبا وياني أو معنى معنى أهان كترتيب حكم حكم ترتيبنتي أو كلبا وي كترتيب حكم حكم كرتيبدي أو كلبا وي على وصف وصف يصف لغو رتبو كالمخالفة ومفهوم المخالفة دي أو كلبا calaa qawlin mara qowlkii ina maray ee xagga hore aan kusoo baranay durtabo kitaabkii dhinac buu u batay ma aragtaa calaa qawlin mara haddaad aragto arday adaa lagugu leeyahay baa la yidhahdaa calaa qawlin sayati haddii la yidhaahdana waxa lagu leeyahay baa la yidhahdaa sheekha akriyaya calaa qawlin marana ardaygaa lagu leeyahay labadan masaleba wayna xawaaleeyey waynu soo marnay buu yihi muwaafaqada iyo mukhaalafada miyaynaa soo marin dalaalada markaan ka soo hadlaynay mafhuum lmuwaafaqa iyo mafhuum lmukhaalafa bal haddaba eeg lafdigii baa lafdi caama noqonaya lafdigii ayaa lafdi caama noqonaya wuxuuna caam u noqonayaa waa curfan sida laysla gartay unbuu caam ku noqonayaa waa mafhuumulmuwaafaqo oo mafhuumulmuwaafaqadan hadda uu sheekhu inoo sheegayo waxa weeye aayadda ta ku jirta wa waxurimat calaykum ummahaatukum bal u fiirso wa xurimad waxa la xarimay calaykum dushiina waxa laga xarimay ummahaatukum hooyooyinkiin baa la xarimay hooyooyinkii waa la xarimay arago hooyooyinkii waa laydinka xarimay baa la yidhi cajiib aayaddan haddaba waxurimat calaykum ummahaatukum alfaadulcumuumkii halkee baynu ka gelinaayo sidaynu u nidhaahnaa cumuum bay aayaddu kutusaysaa ee wadcan kuu tusinaysaa xaggee baynu ka nidhaahnaa midda kale horta xukunku ma isagaa daate ku dhici jirayba xukunku daata miyuu geli jiray laa xukma ila fi afcaal saw nagii soo marnay markaan khitaabu takliifka tacriifinaynay ama xukmu takliifka markaan tacriifinaynay khitaabullaahi almutacalliq bificli lmukalaf khiaab muxuu ahaa xukunku sidiisaba bificli mukalaf eeg qof mukalafa ficilkii aayadanina waxay ku tidhi ficilba meesha kuma jire e hooyooyinkii waa laydinka xarimay hooyada ma inaad eegta xaaraana ma inay ku noqoto xaaraana hooyadu meel halka iska joogto ma nijaas baayo sida aygaa la iska ilaalinaya ilaahay baa idinka xarimaa la yidhi hooyada see loo xarimay ilayn eeg ummahaad waa waa daato xukunkiina waa taxriim sidaba daatada dee xukunku xukunkani kuma dhacayo oo iminka marka lagu leeyahay baktiga waa lagaa xarimay dee cunidiisaa loo jeedaa cunidiisa kolka meesha idmaar baa ku jira mafhuumul muwaafaqada idmaar maynaan ku soo baranin idmaar baa ku jira idmaar waxbaa meeshan ka xadfan waxaa haddaba ka xadfan maxaynu ka dhignaa waxay culimadu yidhaahdeen waxurimat calaykum ummahaatukum idmaan wuu ku jiraaye curfiga wax mutacaarafa oo laysla yaqaano oo hadallada noocan oo kale u dhaca layskula yaqaan ayaa jira oo waxa weeye waxurimat calaykum atamatucu biummahaatikum atamatu baa meesha ku jira maynaan mafhuumin muwaafaqada qaybta idmaarkiisa oo qaadanin waxurimad waxaa la xarimay calaykum dushiina ummahaatukum hooyooyinkiin inaad ku raaxaysatiin baa laydinka xarimay ku raaxaysiga hooyada ayaa lagaa xarimay baa lagu yidhi waa arin mamnuuca oo diintu ayna ogolayn tamatuc baa meesha haddaba ku jira waana waana curfi oo curfigaa sidan cumuumkan curfi baa geliyey kolka cumuumkana waxay ka tahay aya nooc oo tamatucu uu ka suurtagel yahay hooyada xaaraan buu ka yahay ama ha noqoto tamatucii iyo gogolku kulan ama ha noqoto muqadimaadkiis iyo dhunkashadii ah ama ha noqoto faraka ciyaar ama ha noqoto wax kale hooyo ula tegi maysid dee hooyo ula tegi maysid ilaahay baa xarimay aya tamatuc xataa eegidaasi hadday tamatuc noqoto hooyo lama ogola in hooyanimo aad u eegto mooye inaad si kale u eegto eegid kale il kale inaad hooyo ku eegto ilaahay ma ogola il kale ku eegi maysid hooyo la soco wa xurimad waa la xarimay calaykum dushiinna ayaa laydinka xarimay ummahaatukum hooyooyinkiin baa la xarimay oo maxaa laydinka xarimay hooyooyinkiin dee waxaa laydinka tamatucii baa la xarimay markaa haddaba calaa qawlin mara ayuu sheekhu ina yidhi calaa qawlin mara waa mafhuumka baxigeegii baynu ku soo marnaye waa qowlkii ina lahaa waa la naqliyey curfi ahaan baa loo naqliyey oo waxaa loo naqliyey maxay dee dhammaan waxa curfiga looga jeedaa un jamiici tamatucaad ilan caynta xukunka kuma dhace tamatucaad unbaa looga qasadsay wixii tamatuc looga qastay oo dhan waqad yacumu inuu camima la arkaa allafdu lafdigu curfan curfi ahaan curfiga xaggiisa wadci ma aha iyo luqa maaha kalmuwaafaqati muwaafaqadii oo kaleba weeye calaa qowlin markaynu qaadano mara ina soo maray qowlkii naqliga sheegayey weeye waxurimad wanaxwi xurimad calaykum waa laydinka xarimay ummahaatikum hooyooyinkiin oo kaleba weeyaan hooyadiin baa laydinka xarimay oo kaleba weeye waaa meelo badan baynu kusoo qaadanno kusoo dhiganay o macnan ama macno ahaan waxaa lagu leeyahay inuu macnan cumuumu noqdaa laga yaabaa ow macnan halkaa macnan uu ina yidhi caqlan baa looga jeedaayo kutubta qaarkood caqlan bayba odhan jireen wa macnan ay caqlan caqli ahaan caqligaa garanayabay ka dhigan tahay meeshan waa ka tartiibi xukmin xukun baa la ratibayaa oo laga ratibayaa calaa wasfin sifo waxaad ka faa'iidaysanaysaa inuu wasfigani cillo u yahay xukunka ayaad ka faa'iidaysanay sida qiyaaska inoogu iman doonto oo kale inuu sifadaniba inay xukunkan cidlo u tahay kalmukhaalafati mafhuumulmukhaalafihii oo kaleba weeye calaa qowlin qowlkii marra ina maray isna waan soo marnay buu ku yidhi mafhuumulmukhaalafaha xagga hore ayaan ku soo qaadanay muxuu ahaa hadaba haddaba mafhuumulmukhaalafaha markaan doonayno xadiis ba ahaa waa xadiis bukhaariga ku qorane layulwaajidi buu nbigumadlul aniyi eh, madlul khaniyi qof maalqabeen a ah meermeerintiisa kii daynka ku lahaa uu meermeeriyaa dulmun waa dulmi haddaad maal leedahay ood maalqabeen tahay oo laakiin adigoo maalqabeen ah kii daynka kugu lahaa ad maalinba berri iyo saa dambe iyo bisha dambe iyo khamiista ad tidhaahdo oo waxba ay kaa soo dhiiqi waayaan waxa wey waa dulmi dulmi baad ku dhacday madlul khaniyi dulmun haddaba maxaynu ka qaadanaynaa mafhuumulmukhaalafa ahaan waxaynu ka qaadanaynaa qofku hadduuna qani ahayn meermeerinta uu meermeeriyaa dulmi maaho dee wuu sasabayaa ile waa sasabaade hadduuna shilinba haynin wuu sasabayaayo ilaahay ayaaba yidhi in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara in la sugay ahayd intu wax ka helayo tiibaa la khilaafay waa mafhuumulmukhaalafadii cumuum baa markaa kusoo gelaya isna walkhilaafu khilaafku wاlkhilaafu khilaafka fii ana almafhuuma mafhuumka dhexdiisa laa cumuuma cumuum inuuna lahu isaga u sugnayn ku jiraa lafdiyun waa lafdi khilaaf baa jira mafhuumka cumuum ma le odhanaya khilaafka laysku khilaafsanya mafhuumku sidiisaba cumuum ma jiro khilaafka odhanaya waa lafdi xagga magaca uunbuu ku saabsan yahay buu ku yidhi ha u qaadanin in khilaafkaasi khilaaf uu yahay macnawi ah oo laysku haysto ilain cumuumka waxaa la isku ogaa min cawaarid alalfaad inuu yahay maxaynu isku ogeyn cumuumku inuu xageey xagee galo lafdiga inuu galo ayaynu isku ogeyn haddaba markaan leenahay ana almafhuum laa cumuuma lahu markaynu leenahay dee mafhuumku macnuu ahaaye maxaa cumuumka marka horeba u keenay hays odhanin war khilaafkani waa lafdi buu ku leeyahay oo khilaafku waa xagga lafdiga weeyi waalkhilaafu khilaafka fii ana almafhuuma mafhuumka dhexdiisa laa cumuuma cumuum lahu isaga uma sugnaanin odhanayaa lafdiyun waa khilaaf lafdiya cumuumka talow maxaa daabid u ah cumuumka maxaa lagu yaqaanaa qaaciido ma jirtaa ereygani inuu caam yahay iyo inuuna caam ahayn lagu kala garan karo daabidka cumuumka alistifnaa baa la yidhaha waa in hadalkaa wax laga soo reebi karo wa micyaarulcumuumi cumuumka daabidkiisu alistinaau waa istina in la sameeyo wax laga soo reebi karo low kaana fiihimaa aalihatun ila allah lafasadataa lafasadataa waxaad odhanaysaa tusaale ahaan ina alinsaana lafii khusrin alinsaan waa cumuum ile waa mufrad an lagu daraye ila aladiina aamanuu istinaani wuxuu tilmaamayaa ereygani erey caam ah inuu yahay oo dee hadduuna cumuum ahayn maxaa looga soo reebay kuwan kale maxaa kuwa dambe loo soo reebay hadduuna gaal iyo islaamba wada keenaynin maxaa mu'miniintii tukanaysay ee iimaanka lahayd loo soo reebay wa micyaarulcumuumi cumuumka daabidkiisu alistinaau waa istinaha oo istinaha ayaa lagu garanayaa walasaxu asaxu waxa weeyaan ana aljamca jamca almunakara la nakireeyey laysa bicaamin caam ma aha wuxuu ku idhi jamaca la nakireeyaa qowlka asaxa ah haddaynu qaadanno caam ma aha oo waa caam lama odhan karo laysa bicaamin haddaan la taksiisinin waxaa lagu xambaarayaa aqalul-jamac oo saddex ama laba ah qiil ayaa odhanaya mey may e jamaca la nakireeyey waa caam eh naga daaya oo cumuumkahana loogu daro ama jamacaa la nakireeyey jamculqile ha ahaado ama jamculkasre ha ahaado sidaasay ragga qaarkood u qaateen ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa jamculkasraha unka laysku ysku hayaaye naga daaya walasaxu qowlka asaxa ah أن aljamca jamca almunakara la nakireeyey laysa bicaamin caam ma aha kaasi waa kow jamcu hadduu nakireeya horta alfaadulcumuum kuma jiru ku yidhi taa la soco wa ana aqala aljamci walasaxu baa loo soo qadaraya walasaxu qowlka kale asaxa ihi ana aqala aljamci jamca inta ugu yari halaaatun waa saddex asaxu wuxuu ku leeyahay aqaluljamcu waa halaaa usoo degdegaysaa buu ku yidhi oo jamca wuxuu iska ilaalinayaa qowlkii lahaa saddex uma yaree labaa u yar oo wuxuu deliishanayaa qowlka odhanaya labaa ugu yar aayaddii qur'aanka ahayd in tatuubaa ila allah ilaahay haddaad u towbo keentiin faqad saqad waxaa leexatay oo baydhay quluubukuma quluubtiinnii laba hablood bay ahaayeenoo inta tuubaa bay ka muuqdaan musanuhu haddana quluubtii jamac baa laga dhigay jamculkasraa welibana quluub baa la yidhi walow laga jawaabo oo la yidhaha musane hadduu musane dusha ka galo ka horaa la jamciyaa ilin kumaadan damiirkana laba ah haddii qalbaa kumaa la odhan laha baa la yidhaahdaa saasaa quluubukumaa loo yidhaahdaa waannahu yasduqu wuxuu ku rumoobayaa walasaxu baa loo soo qadarayaa walasaxu qowlka asaxa ah annahu jamcu yasduqu wuu ku rumoobi bilwaaxidi waaxid buu ku rumoobi majaazan majaaz buu ugu rumoobi wuxuu ku yidhi qowlka ah inta jamac lagu dhawaaqo ayaa qof qura loogu looga jeedaya waana majaaz ahaan majaaz ahaan baa qof qura looga jeedayaa jamicii jamac baad ku hadli hal qofna waad uga jeedi tusaale ahaan nin ayaa qiiro badan xaaskiisa oo waxoogaa qurux badan ba intay habeen soo baxday ayay ayuu nini la hadlay halkaa guriga hortiisuu kula hadlay markaasuu intuu aad u xanaaqay ayuu gabadhii u yimid oo wuxuu ku yidhi atatbarajiina lirijaal hooyinanay ma isku soo qaawisay ma ayaad isku soo bandhigtay buu yidhi ma raggaad isku soo bandhigto isku soo qaawisay haddaba gabadha ma nin baa la hadlay mise rag nin qura la hadlay atatabarajina lirijaal buu yidhi ma ragga ayaad usoo banbaxday lirijaal lirajul ma odhan lirijaal buu odhanaya hadda waa nin qura wixii la hadlay waxaa la yidhi jamacan lirijaala uu isticmaalay hal nin buu uga jeedaa oo ninkii gabadha la hadlayey ah ayuu uga jeedaa maxaa ku kalifay waxa weeye ficilkani foolxumada uu leeyahay gabadhu inay meelaha dariiqyada ragga kula hadasho foolxumadiisa waxaa kamidabaa la yidhaahdaa dee hadday nin la hadashi iyo hadday rag jamaca la hadasho waa isku mid ninkaaba khatar badan baa la yidhi yaaba khatar badan ninka inay gabadhu nin keliya la hadasho ayaaba ragga ka halis badan way ragga badani way isqaban karaan haddayna heshiinin way isqaban karaan walow ay a'ima shaaficiya qaateen dumarka khalwadu way ku baxdaa laakiin ragga kuma baxdo gabadhu hadday saddex nin u timaado khalwadu way jiraysaa bay yidhahan raggu waa khataroo way heshiiyaan bay yidhahdeen way heshiiyaan way heshiiyaanoo waxaan ku heshiinaya odhan karaan laakiin dumarku kuma heshiin karaanoo haddii saddex dumara uu nin u tago oo ninkaasi ay la joogo waxba khalwadi kama jirta bay yidhaahdeen aima shaaficiya waayo dumarku way kala xishoodaan inta badan dee hadduuna damiirku dhimanin damiirku hadduuna dhimanin way kala xishoodaan aafooyinku laakiin haddii ay bataan aafooyinku haddii ay bataan dee xishoodku meesha waa ka baxaya maalin baa nin wadaada ii yimid oo dhalinyar ah markaasuu ku yidhi jaarka iyaga waxaan ku hayaa buu yidhi afar hablood oo walaala ah oo hal qol ku wada jira oo qolkaa xuma lagu sameeyo afartuba waa walaala buu yidhi afartuba qol bay ku wada jiraan bu afartaba dibjir baa qolkaa ugu timaada buu yidhi marka waa naxay maxaan samaynaa buu yidhi ma shiidnaa ya nin nin ardaya bu ahaa waan dareemayaa afar sano shan sano ka hor bay ahayd waa afar walaala ah afartuba ku heshiiyey waxa dee waa damiir dhintay waxaan la arag oon la maqal weeyaan oo xoolanimo ah weeyaan oo wuxuba isagoo xuma ahaa ayuu haddana xumihii sii kala xun yahay ayuu sii kala fool xumaanaya walasaxu qowlka asaxa ah annahu jamcu yasduqu wuxuu ku rumoobayaa bilwaaxidi waaxid hal buu ku rumoobayaa majaazan majaaznimuu ugu rumoobaya waa majaazan markaa oo majaaz ahaan buu ugu rumoobiyo waxaa lagu leeyahy jamcii kulligii baa loo isticmaalaya juskii loo isticmaalaya wa tacmiimu caamin caamka camimidiisa caamka oo siiqa la waday liqaradin ujeeddo kale loo waday oo walam yucaaridhu uuna bushiyin caamun aakharu caam kalena uuna bushiyin halkana muxuu leeyahay wa tacmiimu caamintani waa khabar wal asaxu baa iyadana meesha ka xadfan wal asaxu qowlka ah ee sixada badan wal qowlka tacmiimu caamin caamka camimidiisa weeyi caamka oo siiqa la waday liqaradin ujeeddo loo waday waxaa lagu hadlay erey caam ah ereygan caamka ana cumuumkaba loogama jeedee qarad kalaa looga jeedaayo madxi iyo dami iyo qarad kalaa looga jeedaa isagoo hadafkiisuba uu madxi ahaa ayuu haddana cumuumkii dhinacan kale ka faa'iideyni waa walam yucaaridhu caamun aakhar caam kale inuuna kolkaa mucaaradayn waxay culimmadu u deliishadeen ina alabraara la fii naciimin wa ina alfujaara la fii jaxiimin ina alabraara waa jamac jamaca al baa lagu macrifeeyey jamaca asha lagu macrifeeyey cumuum buu keenayey hadda laakiin qaradka loo wadaa ina alabraara jamacan qaradka loo wadaa lilcumuum ma ahe waa lilmadxi birigaa lagu ammaanayaa birigan maadadana lagu ammaanayaa biriga ah ina kuwa abraarta ah lafii naciimin nimcay dhex dabaalanayaan waina alfujaara caybaa looga jeedayo fujuurkaa lagu caayaya waina alfujaara fujaarta iyo dembiilayaashuna lafii jaxiimin jaxiimay ku jiraan isagoo qaradka loo wadaa jamacyadan ay madxi iyo demi kale yihiin ayuu hadana cumuumkii sidii u faa'iideynaya oo baari kastiba waa lafii naciim faajir kastaana waa lafii jaxiim saasay ka dhigantay ilan mucaarid ma jiro wax mucaaradeeyey caam kaloo mucaaradeeyey ma jire hadduu caam kaloo mucaaradeeyey uu jiro isaguu ka duwanaanaya oo maxaa ka mid a ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi waladiina kuwa weeyi kuwa liibaanay hum iyagu lifuruujihim farjiyadooda xaafiduuna ilaaliya wuxuu ilaahay ammaanayaa qofka dhowrsoon ee xaaraan aan ag marin xaaraan wax la yidhaahdo weligiiba ma ag marin debnahayga xaaraan ma gelin daa in abidkaiya buu leeyahay intaa noolaa debnahayga xaaraan ma gelin buu leeyahay waad aragtaayo haddaba markuu ereygu uu caamkaa yahay waladiinahum lifuruujihim xaafiduun ereyga alladiin waa ismu waa ismi mawsuul oo cumuum faa'iideynayay waxaa laga soo reebay un ilaa ilaa calaa aswaajihim xaasaskooga mooyaane hadduu ninku xaaskiisa u tago ilaahay agtiisa ma mise ajri buuba leeyahayba ajri buu leeyahay saw ajri baa loo qorayaa oo ajriga miisaanka loogu darayaa waad aragtaa oo ma malakat aymaanuhum unba haddana laga dambaysiiyey iyo kuway gacmahoogu milkiyeen mooyaane maadani waa min siyaq alcumuum o ma malakat ma malakat waa maadaas waa ismi mawsuul oo cumuum bay faa'iideynaysaa wax kastooo gacantaadu ay milkiday hadii aad u tagto iyadana ajri baad leedahay ceeb kuma kuguma aha ajri baabad ku leedahayba o ma malakat aymaanuhum haddaba eeg o ma malakat aymaanuhum hadda ma malakat aymaanuhum lafdigan caamka ah qarad kalaa loo waday oo lilmadxiya waxa lagu ammaanayey kuwa cawradahooga ilaaliya ee xaaskooga iyo xaasaskooga iyo kuway gacmahoogu milkiyeen cidda aan ahayn ka ilaalisa kuwaasaa la ammaanayay saw qaradku lilmadxi maahayo ammaan uma soconin isagoo ammaan u socda maadan cumuumka cumuumkii lagu dayn maayo ow maa malakat aymaanuhum sidaa lagu dayn maayo oo la odhan maayo qof kaste oo addoon ah waad la mucaamaloon kartaa reer reerbaad ka dhigan ilaahay agtiisana ajri waad ku leedahay laguma odhan karo waayo hadalka nas kaloo caamaa ah mucaaradeeyey oo ilaahay baa yidhi wa an tajmacuu bayna alkhtayn alkhtayn miyuuna masane allagu daray ahayn haddii allagu daro miyuuna isna cumuum ahayn wa an tajmacuu inaad jamcisiin ayaa xaaraan ah bayna alukhtayni laba habloodoo walaalaah labada hablood ee walaalaha ama milkilyamiin ku jamci ama midina xaasa kuu noqoto midina addoon ha kuu noqoto haddaba waxaa lagu leeyahay ow maa malakat aymaanuhum cumuumkeegii waxa inaga saaraya oo cumuumkii ka daynaya aayaddaa kale oo haddii xaaskaaga walaasheed oo adoona aad soo qabsato dee mareer baad ka dhigan kartaa waa xaaskaaga walaasheed ilan ilaahay baa kuli wa an tajmacuu bayna alukhtayne laba hablood oo walaala ah inaad kulmiso ayaa kaa reeban baa lagu yidhi oo mamnuuc kaa ah walasaxu qowlka asaxa ihi tacmiimu caamin caamka camimidiisa weeye caamka oo siiqa la waday liqaradin qarad iyo hadaf loo waday oo walam yucaariduhu uuna ka hor imanin caamun aakharu caam kaloo ka hor yimid uuna jirin caam kaloo mucaaradaynayaana ma jiro wa tacmiimu naxwi laa yastawuun walasaxu qowlka asaxiihi waxa weeye tacmiimu naxwi laa yastawuun laa yastawuun iyo kala midka ah cumuumkiisa weeyaan walaa akeltu laa akeltu iyo kala midka ah cumuumkiisa weeye wain akaltu in akaltu iyo kala midka ah cumuumkiisa weeye lalmuqtadii muqtadigiisa maya weeye muqtadigiisa cumuum ma noqonayo iyo walmacduuf cala alcaam macduuf cala alcaamna ma noqonayo wuxuu sheekhu ku yidhi laa yastawuun aayad qur ku jirtay bal hadda u fiirso ilaah baa yidhi afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun eeg afaman kaana ninka ahaada muminan mumin ninkii mumin ahaaday waa mumin ilaahay buu garanaya kaman kaana mankiioo kalaa faasiqan faasiqa ahaa ka muuminkiihi ma faasiqoo kalaa waa laa yastawuuna ma sinna haddaba laa yastawuun sow ilaahay ma odhan cadamulistiwa sow lama sheegin mumin iyo kaafiriinayna sinayn waa cumuum bay keenaysaayo waxaa la anfiyayaa jamiic wujuuhi listiwaa almumkin dhinac kaste oo laga sinaado waa la anfiyayaa dhinacay ka siman yihiinba ma jirta baa lagu leeyahay dhinac alle dhinacay ka siman yihiin ninkaa mu'minka ah iyo ninkaa kaafirka meel ay ka siman yihiinba ma jirto wujuuhdii istiwaha ahayd oo dhan bay ku kala duwan yihiin waxayna ku sinaanaynin inaad tidaa hogaan na hogaamiya kuma sinna waxayna ku sinaanaynin ammaana waan wada aaminay inaad tidhaa kuma sinaanayso waxayna ku sinaanaynin walaal dhigasho inaad isku sii walaal uga dhigato ayayna ku sinaanaynin ilaahay baa ku afaman kaana ka ahaada mu'minan mu'min kaman kii oo kale miyaa kaana ahaaday faasiqan faasiq waa su'aal ilaahay baa ka jawaabay oo yidhi la yastawuun dhinacna kama sinna waa kolkaa dhinac alla dhinacay ka siman yihiin mu'min iyo kaafir ma jiro waa lilcumuum haddaba dhinacnaba kama sinna aayad kale ayuu rabbi yidhi laa yastawi ma sinna asxaabu naari naarta kuwa u saaxiibkaa iyo wa asxaabu ljanna jannada kuwa u saaxiibkii asxaabu naar iyo asxaabuljanno dhinacnaba kama sinna buu ilaahay yidhi waa wujuuhulistiwa dhinac kaste oo laga sinaan karo way ku kala tegeen buu ilaahay leeyahay asxaabuljanna jannada kuwa u saaxiibkiihi hum lfaa'izuun iyagun baaba guulaystay waxaa kaloo iyaduna haddaba aan cumuumka faa'iideynaysaa laa akaltu laa akaltu baa tidhi akaltu haddaan laa akaltu aan idhaahdo cumuum bay faa'iideynaysaa dhaar waxaad tidhi wallaahi laa akaltu ilaahay baan ku dhaartay inaanan afkaa waxba saarin oonan cunin ama aanan cunaynin haddaba waxaa aad ka dhaaratay eed laa akaltu tidhi ma hilibuun iska ilaali baa lagu odhan markaad laa akaltu ku dhaarato wallahi inaanan cunin ma inaadan hilibuun cuninba mise waa inaadan beriis cunin mise waa inaadan baasto cunin mise waa inaadan laxoox cunin mise waa inaadan shuuro cunin maxaynu nidhahnaa laa akaltu haddaad tidhaahdo waa lilcumuum oo jamiicu alakalaat oo dhan ayaa lagu odhanayaa waa nafyu jamiici afraadi alakli baa lagu leeyahy wax kaste oo cunid la odhan jiray cumuum baa looga dhigi wain akaltuna iyaduna cumuum bay faa'iideyni qowlka asaxaa in akaltu ereyga in akaltu ihi waa maxay in akaltu haddaba in akaltu haddaad tidhaahdo wuu dhaa nin xaaskiisii ku tacliiqiyey wuxuu yidhi in akaltu fazawjatii aaliqun aaliqun haddaa daaliqatun lama yidhah oo ta laguma daro haddaa ta ku darto waa dabarkii baan ka furaya dabarku waa xadhig xadhig lugaha kaga xidhnaa ama gacmaha kaga xidhnaa daaliqatun haddaa tidha laakin daaliqun wey gabadha marka la furayo daaliqun sababtu waxa weeye ta'da maxaa lagu kala saaraa labka iyo dhadiga saw maaha haddaba waxa dumarka u gaarka ah dumarka waxa u gaarka ah dee ta'da laguma daro xaydku rag iyo dumarku may wada leeyihiin gabadha xaaidatun miy tamaan ku darayna xaaidatun haddaad xaaidatun tidha waxaad moodaysaa ragguna inay xaydaan oo ta'daad ku kala garanayso kol hadduu xaydku dumarka u gaar yahay dee ta'da ka daa oo maxay unugu dhawaaq maxaad ugu dhawaaqi xaaidun qudha xaaidun laakiin xaaidatun odhan maysid sidoo kale haddaba dalaaqu yuu u gaar yahay dalaaqu dumarku horta yaa la furaa dee dumarku mase raggana maa la furaa horta ya dumarku unbaa la furaa sow ma aha maadaama dumarku inuu yahay dee daaliqatun odhan daaliqunun dheh saasuu daaliqun wuxuu yidhi in akaltu haddaan wax cuno oon afkaa saaro fa zawjatii xaaskaygii daaliqun way furan tahay wax cunoba way furan tahay maxay gabadhu ku furmi ma inuu hilib cuno ma inuu dhergo ma inuu maalin wax cuno ma inuu habeen wax cuno goormay ay furmi aya akalaad wax alla wixii cunno la odhan jiray ninkaasi hadduu ku kaco gabadhaasi way furmaysaa oo waa cumuum wuxuu ihi lalmuqtadii muqtadigii ama lalmuqtadaa muqtadihiise waa maya buu yidhi muqtadihii waa maya lalmuqtadii ama lalmuqtadaa muqtadihiise waa maya waxba kii la dalbayeyse waa maya kii la dalbayey haddaan lalmuqtadii idhaahdo waxa la soo qadarayaabay yidhaahdeen axad baa la soo qadarayaa waxaad odhanaysaa markaa muqtaduhu ama muqtadigu ka wax dalbayaa isagu cumuum ma keeno muqtadiga maxaa la odhan jiray ama muqtadaha maxaa la odhan jiray waxa weeye muqtadaha kan uu ina leeyahay uu hadda muqtada inooga dhigayaa waa mafhuumyada qaar ka mida weeye mafhuumyadii qaar ka mida ayay noqonaysaa oo tusaale ahaan waa nebiga waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu xadiid ku yidhi waa xadiid ibnu maaja rufica can ummatii rufica waxaa laga kor yeelay can ummati ummaddayda waxaa laga kor yeelay alkhaau gefkii baa laga kor yeelay ummadayda gefkii waa laga kor yeelay wanisy can ummati alkhaau wanisyaanu ilowgiina waa laga kor yeelay haddaba waxaad u fiirsataa markaynu nidhaan rufica can ummati alkhata wanisyaan gefka iyo ilowgaba waa la kor yeelay baynu nidhi gefkii iyo ilowgii labadaba waa laga kor yeelay baynu nidhi sideebaa loo kor yeelay bal hadda u fiirsada sawkan aynu ognahay ee waaqic iyo shay dhaca oo jira uu yahay ee ummaddu ay marna gefayso marna ay wax ilaawayso haddaba waxaa jira hadalkani waxbuu keensanayaa waxbuu hadalkani keensanayaa waxa weeye rufica can ummatii mu'aakhadatu lkhata'i haddaba kaa muqtadaha ah ee la keensanayo ka la keensanayo ee muqtadaha ah la odhan maayo cumuum baa la gelinaya rufica waxaa laga kor yeelay can ummati alkhada meesha inuu hadal ku jiro waa la arkaya waxbaa meesha ka xadfan waxaa xadfanee haddaba meesha ku jira ma cumuum baan ka dhigna oo wax kaste ma u qaadanaa mise shay wuxun baynu soo qadaraynaa waxaynu soo qadaraynaa muaakhado laakiin cumuum ka dhigi mayno cumuum yaan laga dhigine muaakhado oo quraha la soo qadaro walasaxu qowlka asaxa ihi tacmiimu naxwi laa yastawuun laa yastawuun iyo kalamidihi inuu cumuum keenayo weeyi walaa akaltu laa akaltu iyo kalamidkii inuu cumuum keenayo weeyi wain akaltu in akaltu iyo kalamidihi inuu cumuum keenayo weeyi lalmuqtadaa kii la dalbayeyse cumuum keeni maayo oo isagu muqtaduhuma keeno ama muqtadiguma keeno walmacduufi ka lagu cadfay calalcaami caamka lagu cadfay isna waa sidaas oo kale haddii aad aragto shay macduufoo caam lagu cadfay isna odhan maysid caam buu keenaya almacduuf cala alcaam caam buu keenaya cumuum buu keenaya odhan maysid waxaa laga qaatay xadiidu abi daawuud laa yuqtalu muslimun muslim la maayo bikaafirin kaafir dartii loo dili maayo u fiirsa laa yuqtalu muslimun muslimu sawna kida fii siyaaqi nafyi ma soo cumuum ma keenayo muslim oo dhan lama dilayo wax muslim oo la dili karaaba ma jiro wax muslim oo la oo ayaa loo dilayo dee bikaafirin isna waa nakira fi siyaaqi nafyi wax gaala loo dilaya haddaad gaal disho lagu dili maayo haddaad gaal disho ilan ma sinidine gaalka haddii la qabto oo maxaan ku dhaha la adoonsado muna xoolaha ku biiraynin ilan ilaahay buu diiday inuu addoon u noqdee kolkaa adigoo qof idil ah gaal ha laguu dilo laguma odhanayo gaal laguma dilayo dee laa yuqtalu muslimun bikaafirin intaa waynu aragnay walaa duu cahdin cahdi mid u saaxiiba la dili maayo fii cahdihi cahdigiisa dhexdiisa haddaba markaa walaa duu cahdin kaasaynu u jeednaa walaa duu cahdin fii cahdihi marka la yidhaa la odhan maayo ereygani waxa weeye waa macduuf calaa caam oo isna cumuum buu keenaya oo duu cahdigaa isna loo walaa duu cahdin la dili maayo bikaafirin kaafir loo dili maayo duu cahdi kaste eegada duu cahdi kaste la dili maayo gaal loo dili maayo la maayo war duu cahdiga waxaana loo dilaynin hadduu xarbi e, eeg xarbigii loo dilaynin qof gaal ah oo dalka ku jooga haduu dilo qof gaal ah oo dagaalaad ku wada jirteen kii ammaanka ku joogay miyaa la dilayaa dee walaa duu cahdin xadiidu abi daa-uud kolka ka hadlaya la maayo haddaba almacduuf cala alcaam isna caam buu keenaya oo duu cahdigu haddii uu dilo xarbigaa waxaan ahayn looma dilaya hamoodin kii lamidkaa de waa loo dilaya walficli ficilkiina ma keenayo almuhbati ee muhbatka ahaa walow maca kaana kaana maceegaba ha ahaadee ficilku hadduu muhbat yahay ficil muhbat ah walow kaanaba maceega ha ahaadee waxa lagu leeyahay isna suurtagal ma aha oo lagu odhan maayo cumuum buu keenaya maxaa ka mid a ah ficil musbada oo kaano wata kaanadu hadday mudaaric tahay culimmadu waxay og yihiin inuu ficilkaasi takraar faa'iideyn jiray xadiid baa ayaa ahaa waa xadiidu bilaal weeye bukhaariga ayuu ku qoran yahay waxaa sugnaa inuu rasuulka sala allahu alayhi wasalam kaana anabiyu sala allahu alayhi صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة صلى النبي نبي محمد ايا تكدي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كعبة غدهيغا ايو كتكدي كعبة غدهيغا ايو رسولك كتكدي صلى الله عليه وسلم رسولك ايو سامة ابن زيد ايو ايا كعبة سوغلي ويشحدين waxaynu ognahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la su-aalay inuu tukaday oo haa buu yidhi wuu tukaday rasuulkuyo bayna alcamuudeyn buu welibana ku tukaday haddaba sallaa annabiyu daakhila alkacba cumuum ma ka dhignaa hadda ficilkaa sallaa ah waa ficil fii siyaaqi ihbaat ah cumuum ma ka dhignaayo ma nidhaahnaa salaadaa uu rasuulku tukaday waajib iyo sunnaba way keenaysaa cumuum ma ka dhignaa may lagama dhigayo oo maxaan looga dhigaynin waa ficil fii siyaaqi ihbaat dhacay xataa hadduu kaano wato waa lamid sida xadiidka muslimka kaana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yajmacu kii jamciya bayna salaatayni labada salaadood ayuu jamcin jiray fi safari safarka dhexdiisa ma nidhaahnaa rasuulku ficilkaa u sameeyey ee jamaca ah xilliga safarka jamc safarku ama ha gaabto ama ha dheeraado eh, jamac safar oo dhan salaadaha la jamciyo ma nidhaahnaa hadduu gaab hadduu dhow iyo hadduu dheer yahayba haddaad gurigaaga tegaysa haddaad madaarka tegaysa jamci ma nidhahnaa salaadaha maya waayo ficilkan uu rasuulku sameeyey waxaan cumuum loogu xambaaraynin waa ficil fii siyaaq اlibaat walow kaanaba ha watee wuxuu ku yidhi walficli ficilkiina tusi maayo asaxa almuhbati ee la sugay walow maca kaana kaana maceedaba ahaadee walmucallaqi kii mucallaqa ahaa la xidhay isna tusi maayo licilatin ayaa lagu tacliiqiyey mid baa mucallaqoo cilad baa lagu xidhay lafdan lafdi ahaan ayuuna kuu tusaynin laakiin macnan macnaha waa kuu tusaya bal hadda halkan aynu eegno sheekhu wuxuu leeyahay walmucallaqi licillatin buu yidhi walxukmi xukunkii almucallaqi la xidhay licillatin cillad lagu xidhay ee cilladda watay maxal kaste ma camimayo oo cilladaa laga helo waa lafdan laakiin macnaha waa u camimaya waxaa tidhi masale waa kii oo la yidhaahdo oo kale xaramtu lkhamra liiskaariha xaramtu waxaan xaaraan ka dhigay haddii la odhan lahaa tusaale weeyaan hadda kani ma aha aayad iyo xadiid toona xaramtu waxaan xarimay haddii uu sharcigu oo shaaricu odhan lahaa alkhamra khamrada liiskaarihaa baanan u xarimay waalid waalinteeda ay dadka ka waalinayso eeg xukun baa meeshan yaalla xukunkaasi waa taxriim waxaa lagu tacliiqiyey cilad oo ciladu waa maxay taxriimka maxaa lagu xidhay iskaar hadaba lafdi ahaan cumuum u noqon maayo laakiin macno ahaan ayuu cumuum u yahay oo cumuum buu u noqonaya kolkaa macnaha waa laga faa'iidaysanayaayo qiyaas iyo siyaabo kale ayaa cumuumka loogu xambaaraya laakiin lafdi ahaan cumuum uma noqonayo kolka wuxuu ku leeyahay uun muskir kaste hadalkan baa laga keensanayaa xaaraannimadiisa ha odhanin waa looga qiyaasanayaa dhe kolle inuu xaaraan yahay muskir kasta waa la isla garanaya laakiin ma lafdigana keeni lahaa xaramtul khamra liiskaariha hadday nas noqon lahayd eeg muskirka aan khamrada ahayn inuu xaaraan yahay waa la garanaya laakiin ma lafdigana keeni lahaa ma in lafdigani ma keeneen qiyaas oo kale qiyaas oo kale ayaa keeni lahaa oo ciladiibaa ku wada jirta lagu odhan lahaa labadaba inaguna waxaynu ka hadlaynaa lafdiga wuxuu keenayo walmucallaqi walxukmi xukunkiina e, e, keeni maayo cumuum almucallaqi mucallaqa ahaayee lagu xidhay licilatin cilad lafdan lafdi ahaan uma keenayo oo lafdigiisani cumuum ma aha laakiin macnan macno buu u qiyaasasho iyo si kale ayaa lagu garanaya xukunkan eh, laakiin lafdi ahaan looma garanayo watarkul istifsaali istifsaalka ka tegidiisa yunazalu waxaa la dejiyaa manzilat alcumuum cumuum meeshii ayaa la dejiyaa waa asax halkana bal watarkul istifsaali tarku buu ka qoray tarka muu qoray tarka kaafka in la fadxiyo ayuu sharxu ku xalinaya wal asaxu waxa weeyi anna tarkal istifsaali istifsaalka oo laga tago istifsaal waa in adiga fasirid lagaa weydiiyo mogta tafsiil lagu weydiiyo hadii meeshii tafsiilka u baahnay tafsiil lagu weydiin waayo yunazalu waxaa la dejini manzilat alcumuum cumuum manziladii baa la dejini meel xukun kasto tafsiil u baahan haddii tafsiil la weydiin waayo marka xukunka sidaa loo sheegay nebi maxamed sheego ama aayadduba markay soo degto saxaabada iyo hadday tafsiil la iman waayaan maxaa lagu xambaaraya meeshuna ay tafsiil in la geliyo ay u baahnayd cumuum baa lagu xambaaraya waa asaxa walasaxu asaxu waxa weeyi anna tarkal istifsaali istifsaalka iyo dee hadalkanoo laguu caddeeyo od iska dayso ka tagto tarkigii yunazalu waxaa tarkigaa la dhigayaa manzilat alcumuum cumuum meeshi maxaa kamid ah waxaa waa khabarka imaamu shaafici uu warinaye imaamu shaafici ayaa warinaye wuxuu waxaa la wariyey nin lo jiray khaylaan binu salama athaqafi ayaa soo islaamay isagoo toban dumara wata muxuu soo islaamay isagoo toban dumaroo iyo wataa toban buu wataa uu soo islaamay markuu soo islaamay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam amsik arbacan wa faariq saa'irahunna amsig waxaad haysataa baa la yidhi arbacan afar tobankaa dumareed wadata afar ka reebo wa faariq faaruq oo iska sii daa baa la yidhi saa'irahunna afartaa waxaa ka soo hadhay lix iska sii daa haddaba waxaa la yidhi xukunkan rasuulku amsig uu lahaa amsig arbacan ninkani gaal buu ahaa isagoo gaaluu dumarkan tobanka a ah mehersaday waxaa la cibraynayaa inta badan meherka gaaladu inuu iska jirayo waa la cibraynayaa ninka lama odhan waa lagu guurinaya waa lagu meherinaya lama odhan nebi maxamed amsig unbuu yidhi eeg amsig unbuu yidhi sida xanafiyada yaynaan odhanin xanafiyadu amsigtana ibtadi yidhahdeen dib u guurso amsig hayso weeye arbacan afar afar reer ha kuu ahaadaan wafaariq saairahunna afartaa waxaan ahaynna iska fur baa la yidhi iskaga teg baa la yidhi ma arkaysaa haddaba nikaaxii gaalada markuu isla soo islaaman inay reeruun isku ahaanayaan oo muctabaruu noqonayo haddaba tafsiil lama weydiinin oo nebigu ma odhanin tobankan dumarka ah kuweed hor guursatay eege kuweed hor guursatay lama odhan oo afartii horreeyey unbaa xaaskuu noqonaya lama odhan lixda dambeeyeyna xaaskuuma aha lama odhan istifsaal in tafsiil la weydiiyo yaad hor guursaday yaa horreeyey yaa lama lama keenin haddaba waa cumuum baa lagu xambaarayaayo ama tani ha horayso ama tan kale ha horayso adigu dooro uuno waa cumuum taa doonto hor guurso oo dooro saasaa lagu xambaaraya walasaxu qowlka asaxa ihi ana tarka listifsaal istifsaalka iyo cadaynta ka tegideedu yunazalu waxaa la dejini manzilata alcumuum cumuum manziladii ayaa la dejinayaa buu ku yidhi wa ana naxwa yaa ayuha nabiyu marka nebiga lala hadlayo yaa ayuha nabiyu la yidhaah walasaxu asaxu waxa weeye ana naxwa yaa ayuha nabiyu itaqi llaaha nebiyow ilaahay ka baq ama yaa ayuha almuzammilu oo kale laa yashmalu ma shamlinayo alummata ummadda marka rasuulka lala hadlayo ee sidaa loola hadlayo hadalkaasi ma keenayo ummadda ma shamlinayo oo ummaddeeni kuma jirto buu ku yidhi qiil baale may uu shamlinaya oo waxaa nebiga la amray inagana inana waan amranahaye ka daaya buu leeyahay wa ana naxwa yaa ayuha naasu haddaba marka dadka lala hadlayo ka warran ee yaa ayuha naasu dadow laleeyahay waxaa dadka loogu baaqayo nebigu ma ku jiraa ha wa ana naxwa yaa ayuha naasu wal asaxu asaxu waxa weeye ana naxwa yaa ayuha naasu yaa ayuha naasu iyo ka lamidkiihi yashmalu rasuula rasuulka wuu shamlin wain iqtarana haba la xidhiidsada biqul yaa ayuha naas qul yaa ayuha naas hadii la odhan la qul yaa ayuha naas waxaa ayuha naas oo nabigu ya ayuha nas buuba leeyahay miyuu ku jiraa ha waa ku jiraa wa annahu yacumu yaa ayuha naas marka la yidhaah ee dadka wax la farayo addoommadu talowma ku jiraan mise addoommada sayidyadoodiibay ku mashquuleenoo iyagu amarkaa soo socda ma qaadayaanoo kuma jiraan baynu nidhaa wa annahu walasaxu asaxu waxa weeye annahu yaa ayuha naasti yashmalu wuu yacumu wuu camimayaa alcabda addoommadiina waa camimaya oo addoommaduna way ku jiraan yaa ayuha nnaasu marka la yidhaha dadka loo dhawaaqo addoommadiina way soo gelayaan talow haddaba yaa ayuha nnaas marka la yidhaah ma kuwii joogay baa markaa lala hadlayaa aayaddu soo degaysay mise ilaa innaga ayaa ku jirna wayashmalu wuxuu shamlinayaa yaa ayuha nnaasku almawjuudiina kuwii joogay faqad oo qura aduu maba jirtida maada akhridaabuu ehele buu ku yidhi adigu maada maadan jirine kuwii markaa jiray ayuu ayuu khitaabkaasi toos ugu dhacaya xilligu soo aroorayay kuwii jiray inagoo kalena marka aan ehel u noqono khitaabka ee nimaadno marka ayuu inagu dhacayaa buu ku yidhi wa anna man ereyga man a ka waran haddaba man qur'aanka in badan baan man ku aragnay man man ama axaadiista rasuulka man in badan baynu ku aragnay man tadallaca calaa beyti qowmin bigayri idnihim faqad xalla lahum an yafqa'uu caynahu xadiidkii muslimku muxuu ahaa ninka ka eega guri qoom isagoo loo idmin buu meelaha daaqadaha ka eegay haddaad xaafado kale aad iska agmaraysa daaqada ka yar khaawisto rasuulku wuxuu leeyahy faqad xalla lahum an yaqfa'uu caynahu waxaa xalaal waa inay isha ka soo ridaan haddii halkaa qori yar ay ka soo fidiyaan ama farba lagaa soo taago isha lagaa rido bilaash baa tahay adur adiga arrin xaaraana ku kacaye daaqadaha iyo dadka wax lagama eego waa mamnuuc daaqadaha iyo albaabada iyo meel yar haafuran iyo waa la iska ilaaliya muadinka shuruudihiisa waxa kamida ah ninka muadinka ah. muadiniintu minaaradahay kori jireen intaan intaan la keenin makarafoonada marka meel dheer muadinku koro bal fiqiga eega muadin kasta meel dheer ha kora ku qoran muadinka kolkaa waxaa kamid ahaan jirtay alamaana nin daymo badan inuuna ahayn haddaad guriga kaa hooseeya suuliyadiisa adeegta bal ka waran guriga kaa hooseeya suuliyadiisa iyo dumarka daaradaha iskaga laydhsanaya dee gurigiinii baad ku jirtiin isle ee waxba idinka sarreeyaba aan islahayn haddaad meelaha ka soo khaawisto waa halis weeyi waa khatar inteeda la eg weeyi khatar inteeda la egoo wax ilaahay laga magan galo subxaanahu watacaala wey qofku waxa wey xataa hadday mushkiladi jirto xataa hadday mushkiladi jirto ama uu dhib jiro waxaa loogu talagalay qofku inuu ka indhalaabto imika halkii muadiniinta najaariinta iyo kuwaasa ku jira qolooyinka dabaqyada dhisa soo maydaan arag kuwa dabaqyada dhisa halis inteeda laeg ayay ku jiraan halis inteeda laeg haddayna ilaahay ka baqaynin kuwa dabaqyada dhisaa dee cawradii reerahay daawanayaan qof idilo isle waxba maxaan ku dha gurigaagii baad dhex joogtaayoo dayrkii u xidhan yoo albaabkii u xidhan yoo aaya daaradeedii masaxanaysa ayu halkaa sare isagu kasoo eegayaa ayuu halkaa sare kala socdaa ayuu halkaas sare saaran yahay oon la arkaynin waa kamarad halkaa u saaran weeyaan haddaan ilaahay una ka baqaynin waa halis dee way jiraanoo dad edeb daranba way jiraanoo guryaha joogaaye nin najaara ma nin eh, wastaada maalin ii sheegayo wuxuu i guri baan dhisay bui dushaan saarnaa suuliba ay laynaga hooseeyo buu yidhi qof dumara oo sidii ilaahay ku abuuray ayaa ku jira buu yidhi anoo anoo anoo halkii iska jooga buu yidhi oo garaacaya oon uba jeedin oon wax alla waxaan ka ogaya jirin ayaa layla hadlay buui suuliga dhexdiisii indhaba malihid baa laygu yidhi nacas indhaba malihid arbal xaggan soo eeg baa la yidhi bu waana waan ka dhici gaadhay buui meeshii nin baa iga horreeyey buu yidhi meesha taagnaa kan meesha taagni isagu hawshiisa u watay waana lala hadlayey buu yidhi kolkaa lamaan yaabin buu yidhi qofkii meesha igala hadlay waxaan la yaabay buu yidhi ka meesha sii taagnaaye ka shaqaysanayey ee haddana ii sheegi waaye odhan waaye war halkan ka baydho bereynu ka shaqaynaye ka baydh kolkaa waan la hadlayoo soo dega baan idhi buu yidhi guriga bere laga shaqaynayaa waxba uma sheegin buu yidhi laakiin gurigu shaqadu waa berri baan idhi buu yidhi maanta fasax baynu nahay wa anna man ereyga man ah tashmalu waxay shamlisataa mantu oo ay wada keensataa annisaaa dumarka ayay shamlisataa eeg mantu ragun yaan la moodine rag iyo dumarba ereyga man a way ku jiraan wa ana jamca almudakari saalima jamaca mudakaru saalim eeg man waa la garanayaa soo maaha meelo badan bay kaga jirtaa markuu ilaahay leeyahay waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unha waabad aragtaaba in la raaciyo lagu bayaamiyey mantii min dakarin aw unhaaye eh. waman yacmal ka min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo min dakarin lab ah ow unha ama dhadig ah maadan arkayn mantii in lagu bayaamiyey min dakarin wa unha waxaad ow unha waxaad arkaysaa mantu inay rag iyo dumarba ku dhacaysa markaa jamaca mudakaru saalim dumarka ma keenaa talow qad aflaxa almu'minuun marka la leeyahay mu'minuun raga un la sheegay mu'minaadkii lama sheegina ma keenaya wuxuu yidhi wa ana jamca walasaxu asaxu waxa weeye ana jamca almudakari saalima jamaca mudakaru saalim laa yashmaluhunna ma shamliyo dumarka daahiran daahirka daahir ahaan uma shamliyo laakiin qariino ahaan buu ku shamlinayaayo oo dukuurka ayaa la qalibi karaa oo dumarka laga qalibayaabaa la odhan karaa wa ana khitaaba alwaaxidi waaxidka khitaabkiisu laa yatacadaahu ma gudbo isaga kayrkii uma gudbo oo waaxidkaa gudbi maayo haddii qof qura lala hadlo oo la yidhaha maxamedow sidaa samee ama abibakar hadii sharcigu odhan lahaa samee ama cumar saa samee qof kale u gudbi maayo ragga qaar baale leh war diinta waa loo siman yahay haddii abibakar wax gaar loo amri lahaa ama cumar gaar loo amri lahaa waa gudbayaayo dadka kale ula siman yahay wa ana khitaaba alwaaxidi waaxidka khitaabkiisu laa yatacadaahu ma gudbayo oo keyrkii uma gudbayo khasaais isagu u gaar yahaa la odhanaya wa ana alkhitaaba khitaabka biya ahla alkitaab haddaba ilaahay ya ahla alkitaab markuu yidhaha kuwa kitaabka u ehelka aho talow ummaddeenu ma soo gelaysaa mise ummadihii hore baa ku jira wa ana alkhitaaba khitaabka bi yaa ahla alkitaab yaa ahla alkitaab marka lagula hadlo kuwa kitaabka wehelka o oh, laa yashmalu ma keensanayo alummata ummaddeennan ma keensanayo waa yuhuud iyo nasaaro yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum marka la yidhaah yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwa wehelka ohow laa tagluu haku ghuluwi haku samaynina iyo xadgudub fii diinikum marka la yidhaah yuhuud iyo nasaara lala hadlaya waa asaxa ayaa saa culimada qaarkood baa qabta may ummadeennana way la hadlaysaa way la hadlaysaa aayadiioo ghuluwigii kuwaa hore loo diidanaa innagaba waa laynoo diidan yahay kuwaasi hadday ahlu kitaab ahaan jireen innagaba ilaahay kitaab buu inoo soo dejiyey kaka eh, soo hor jeedaa saale wanaxwa khud min amwaalihim aayaddii khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum aayaddii rabbi uu ku lahaa walasaxu waxa weeye ana naxwa khud min amwaalihim maalalkooga ka qaad oo kale yaqtadii wuxuu keensanayaa alahda in laga qaado min kulli nawcin nooc kaste nooc kaste waa laga qaadaya aayadda rabbi uu ku leeyahay khud min amwaalihim waa caam oo waxay keenaysaa nooc kaste oo maalalkooga ka tirsan in wax laga qaadi karayo yaan la moodinun khud min amwaalihim in geelun ay ka hadlayso arigun inay ka hadlayso raashinkun inay ka hadlayso waa nooc kaste oo maalalkii kamida wey khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum waa min kulli nawcin weeye waa sida asaxa ah ayuu halkaa ku maray insha allahu tacaala casharkeennii caamka ka warramayey ee caamka ka warbixinayey halkaa ayuu inoogu dhammaaday halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam